waxay ahaayeen hal meel baa loo wada jeeday dariiqun waaxid buu ahaa meel baa loo wada socday laakiin xilli dhexdaasa ayaa khalal ina soo dhex gala dacwatu caalam alislaamiyi asalafiyi baan ka hadlay khalalkaasu markii ugu horreysay unu soo dhex galay wuxuu ahaa xarb lkhaliij toddobiiyo toban sano ma sideed toban sano laga joogaa meelaha halkaasu markuu ina soo dhex galay mashaakil baa dhacay daa'imanna markii xawaadiftu ay dhacdo mashaakil baa yimaada culimmadu waa iskilaaftay dhibaatooyin baa dhacay wixii meeshii ka dhacay waa laysku afgaran waayey wixii ka dhacay laydinka sheekayn maayo maalintaa dacwada waxa ku dhacay hoosu dhac iyo aad u weyn dhibaata ku dhacay dhinacii u socotayna in badan bay ka leexatay dhinac kale ah marba waa la soconayay hoos baa loo sii socday marba qolo marba qolay taabanaysay marba meel bay taabanaysay marba meel bay taabanaysay marba meel bay taabanaysay ilaa haanta gunteedii laysugu isugu tegey waxayna soo galay kow marka u horeysa dhinacii iimaanka ayaa layska soo galay irjaa bayna soo galay innagu aan ogeyn min xaysu laa nashcur meel aynan ogeyn buu inaka soo galay idaara sbiiq bay kugu gashaa baa layidhi waxaana keenay arrinkaas iyada oo laysyidhi khuluwiha lala dagaalamo culimmadu xooggii waxay saareen waxa la yidhaahdo khuluwi dagaal bay galeen waxay yidhaahdeen khuluwi baa jira khuluwigii baanu la diriraynaa diintaanu wasad bay ahayd wasadkii baa laga tegey xaggii kaleeto dhinacii kaleeto khuluwiga ka soo horjeeday jafaaga ahaa far lama saaray sidii xaggaa loogu socday xaggaa loogu socday awrka haddii dhinac laga raro waxaa taqaanaa inuu dhinac u dheeliyo raggii geeljirta ahaan jira geelad ahaan jira way garanaya dacwadii dhinac ba u dheeliyo waxayna soo galay bahal xanuunaya irjaal yada waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan war irjaagu xaggee buu nooga yimi waxaanu leenahay aliimaanu qawlun wa camalun walictiqaad waa sax hadalkaa waynu leenahay laakiin wa maca dalika haddana iyadoo ay sidaas tahay waynu hadalkaa leenahay hadhowdii markii waaqaca loo yimaado sheekadu sidii waa ka duwanaanaysa in yaroo horta irjaaga ku saabsan iyo wixii laga yidhi bal horta xooga aan idinka ilaahda sidaynu ugu sii dhaadhacno barnaamijyadeena kale insha allah xadiis baa ku soo arooray marka u horrayso irjaaga xadiidkaas waxaa werinaya can abi layla can abiihi can jadihi marfuucan sinfaani min ummatii laa yarudaani calaya alxawd laba qolo oo ummadayda ka mida xawdka iguma imaanaysa buu leyahy nebigu sala allahu alayh wasalam ya rasuul allahi man hum alqadariyatu walmurjia nimanka qadariya la yihahdo nimanka murjia la yidhaahdo labadaa nin xawdkayga ma soo xaadirayaan labadaa qolo ayuu nebigu leeyahay sala allahu calayh wasalam xadiisku waxau ku jiraa silsilatu axaadiis saxiixa raqamka laba kun toddoba boqol afartan iyo sideed axaadiis kalaa soo aroortay laakiin axaadiistaa kale dacbi baa ku jira xadiiskan laakiin silsilatuaxaadiis saxiix ayuu ku dhexjira nebigu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam labadaa qolo abtayda ma imaanayaan cabdullahi bn cabbaas saxaabadiina balanu aagno cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahay ittaquu lirjaa war horta iska ilaaliya fainaha shucbatun min alnasraaniya irjaaga iska ilaaliya waa qeyb diinta nasraaniyada ka mid ah oo iku soo gashay iska ilaaliya buu leeyahy ibraahim unaqaci taabiciinta markaynu u nimaadno ibraahim naqaci wuxuu leeyahay laa ana la ana lafitnat lmurji'ati akhwafu cala hadihi lumma min fitnat lzaariqa anigu waxa aan uga cabsi badnahay fitnada murji'ada ayaan waxaan uga cabsi badnahay ummaddan fitnada nimanka zaariqada la yidhaahdo khawaarijta wey qolo khawaarijta ka midow qolada khawaarijta ka mida sharkooda waxaan uga cabsi badnahay qolada ugu darayd iyo qolihii ugu daraaw waxaan uga cabsi badnahay buu leeyahay nimanka murjiada layaha fitankooda maxaa jira nimanka la yihahdo murjiada layaha diinta waxba uga tegi maayaan sida noo imaan doonto mar kaleeto wuxuu leeyahay tarakat almurjiatu tarakat almurji'atu diina min sawbi saabiriyi nimanka murjiada la yidhaahdo diintii waxa ay uga tageen marada saabiriga la yidhaahdo oo kale ayay ka dhigeen saabirigu waa maro shabaqa wey oo haddii biyaha lagu celin mayso dhaxanta kaa celin mayso waa khasaaro diintii marka siday u wadeen oo nafcii uga saarayeen oo tawxiidkii looga saarayey oo wax walba loo banaynayey ayay waxay noqotay abah waxaan waxba qaban karin oo waxba celin karin ayay noqotay buu leeyahy saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay isaguna almurji'atu yahuudu lqibla murji'ada aad arkaysaan waa yahuudu qiblada u jeesata wiy waxaan oo ku soo arooray waxayna kala hadla ma aragno war xaggan inaynu iska ilaalino haddaynu dhinacaan iska ilaalino dhinac kale in la iska ilaaliya loo baahaya meeshii laba khatarood baa lagu jiraa khatartaanuna khatar kale weeye xaggana diintii bay dhammaynaysaa in layska ilaaliyo wey saciid ibnu jubayr hadallo badan buu leeyahy saciid ibnu zubayr raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay wuxuu arkay dar ibnu cabdillaahi alhamdani ataabiciy nin kaloo taabiciyo xashir culimada waa geli kartaa ogaada waa nin sheekha oo taabiciya ah. ayuu arkay markaasuu wuxuu ku yidhi yaa dar maa li araaka kulla yawmin tujadidu diinan war warniyow maxaa kugu dhacay oo maalin kasta waxaan ba arkaa diin cusub baad noo keenaysaaye maxaa jira shalay wixii fiicnaa waxa laleeya maanta waxba kama jiraan waa uu sii soconoo hoos baa lasii aaday oo waa laka dhowey aqwaashaan oo dhan waxaad ugu tegaysaa ictiqaadu usuulu ictiqaad ahlisunna waljamaca kitaabkaa ka fiiri kitaabu sunna imaam axmed cabdullahi bin axmed ka fiiri aajuri ka fiiri ashariica iyo wixii la mid hadalladoodu waa tiro badan yihiin laakiin horta intaa inaynu horta ogaano inay meesha khatari jirto lagu dhici karo oo lagu dhacay inay horta ogaano waxau nidhi waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo cabdullahi bn mubaarak ayaa waxaa lagu yidhi niyahow murjia irjaaba ku galay baa markaasuu yidhi anaga irjaanama galo oo waxaanu leenahay aliimaanu qowlun wa camalun wa niya murji'aduna waxay leeyihiin aliimaanu qawlun wa niyatun bilaa camal marka xaggee bu irjaa nooga imaanayaa buy wamaca dalika innaga ruuxaddeenna kutubteenna kutubu salafiya qayb baa waxa ay ku qoran tahay in akrideen baa laga yaabaa rag badan oo ka mid ihi inaanu camalku uusan ka mid ahayn iimaanka inuusan ka mid ahayn uu yahay mukamalaadku yahay waa dariiqii muxuu yahay murji'ati fuqaha nimankii la ohan jiray dariiqoodii kutub badan bay ku qoran tahay oo maanta nimanka salafiyiinta la yidhaahdo ay leeyihiin oo ay akhriyaan ay ku qoran haddaynuba iska dayno aynu nidhaahno qolada anagu waxaanu nahay tiraahda aliimaanu qawlu wa camalu wa niya asartiisa goormaan ogaanaya waxaa lagu ogaadaa asartiisa markii la yimaado baabu takfiir ama baabu ridda marka ayaa la ogaanayaa maxaa lagu gaaloobaa aliimaanu qawlu wa camalu wa niya maxaa lagu gaaloobaa innaga ilina weydiye waxau leenahay waxaa lagu gaaloobaa aljuxuud wاtakdiib waana kulli acmaal اlqalbi weeye wax qalbiga ku xiran weeye lamana ogaan karo saa darteed min gaaloobi karaa ma jiro maadaama umuurtan umuur qalbi ay tahay oo qalbigaaga wax doorabeen ku fiirin kara oo garan kara waxa ku jira uusan jirin ee adigu aad halkaa intaad la soo istaagto wax walbana aad samayso halkaasna la soo istaagto aad tidhaahdo ana muslimun laakiin nawaaqidii laa ilaha ila allah oo dhan baan ku dhici muslim baa tahay limaada annaga qurubta shaqo kuma lihin laakin ahlu sunna waljamaca ku bedelan yihin naan ahayn ahlu sunna jamaca waxay leeyihin waxaa lagu gaaloobaa alqawl waxaa lagu gaaloobaa alcamal waxaa lagu gaaloobaa alictiqaad waxaa lagu gaaloobaa shaki intaasoo qaybood baa lagu gaalooba iimaanka inta qaybood uu leeyahay caqsigeedaa lagu gaalooba laakiin annaga maxaa leenahay tanaaqud maxaan samaynay aliimaanu qawlu wa camalu wa niya markii la yimaado baabu takfiir maxaan nidhi qalbiga keliya bes idan waxaynu sheegayna waxba kama jiraan bal waxaynu galnay baabkii murji'adii intaynu sii dhaafnay baynu waxaynu gelaynaa baabkii kasii shisheeye nimankii kasii daraa oo jaamiyadii ayaynu u gelaynaa weye arrinka marka khatar buu noqday halkaasaa marka lagu kala garanaya lagu kala saaraya halkaa ayaad marka waxaad arki inuu meesha qalal ku jiro ayaad arkaysaa wuxuu leeyahay sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan ibn cabdiwahaab saaxibu kitaabka la yidhaahdo ninka iskala weeye fadxulmajiidka wuxuu yidhi faida carafa almuslimu cadama sha'ni hadihi alkalima la ilaha illa allahu wma quydat fihi min alquyuudi wla budda maca dalika an yakuna biاljanaani wanutqi اllisaani wacamalu biاlarkaani haddii aad ogaatay oo qofka muslimkaahi uu gartay kelimadaanu sida ay u weyn tahay laa ilaha ila allahu weeye iyo xarkaha lagu xiqiray sida loo adkeeyey haddaad ogaatay oo aada ogaatay in uu yahay inuu qalbiga ka dhaco iyo carabka in laga dhawaaqo iyo camal in lagu sameeyo arkaanta in la sameeyo ay tahay fain ikhtalla nawcun min hadihi alanwaac saddexdaa nooc mid ka mid a haddii ay wax ku dhacaan oo ay soo galaan lam yakun rajulu musliman ninkaasu muslim ma noqonayo qofkaasu muslim ma noqonayo saddexdaan rugni mid ka mid a haddii layga soo galay carabkii gaalnimuu ka sheegay sigoo u qastay yacni isagoo arrinkaasoo ku hadlay inuu hadalkan ku hadla buu uqastay hadduu yidhahdo anugu hadalkan waa iri laakiin qalbigayga maya arrinku sidaas ma usan ahayn shaqo kuma lihin annaga ficil buu sameeyey gaalnimo ah oo u qastay ula kacay ictiqaad buu sameeyey saddexdaa mid ka mid a ah, haddii loo yimaado qofkaasu muslim maha ogo buu yidhi kama dakara allahu dalika sida ilahay sheegay subxaana wa tacaala wabayanahu fii kitaabihi ilahay kitaabkiisa ku sheegay faida kana arajulu muslima haddii uu qofku muslim yahay wa caamilan bilarkaani arkaantina ka shaqaynayo uma xadata minhu uu markaa uu ku dhasho oo u yimaado qowlun aw ficlun aw ictiqaadun yunaaqidu dalika arrinkaa ka hor imaanaya lam yanfachu dalika arrinkaas waxba ma taray la ilaha illa waba ma tarayso war laa ilaaha ila allahu buu leeyahay ba anagu leenaha miyaan ahayn hadduu adduunka oo dhan qasto oo wuxuu doono sameeyo oo gaalnimadii uu ku dhaco laakin uu leeyahay aniga laa ilaha illah baan ley maxay ka rabtaan annaga waxan lena waa muslim waxaanu ku dhacay dalka mali annaga maxaa jira laa ilaha illah buu leeyahay nooma sheegin inuu isagu gaaloobay afkii noogama sheegin qalbigiisana kuma jiro faraha ka qaada hawshu sideeda ha ku socoto mu'min khaalisa weeye irjaa weeye ogow wuxuu yihi lam yanfachu dalika arrinkaas waxba ma tarayo kama qaala allahu tacaala sida ilaahay ku yihi liladiina kuwii takalamuu bilkalaami hadal ku hadlay fii gaswati tabuk ilahay ku yidhi subxaanahu watacaala laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum nimankii saddexda kelimo ku hadlay wax badan baad akrideen saddexdii hadal ku hadlay oo wadaadadu beerka xaydale waa cunaa nimankii keenay wey warkaa ma ogtihiin munaafiqiin nimankii keenay waa la gaalaysiiyey ogaada khatar maxaa jiray yay caayeen saxaabadii nebiga nebigi iyo saxaabadii bay caayeen nimanku waa cir weyn yihiin cuntaday aada u cunaan waa fulayiin markii la dagaalamo waa been badan yihiin waa gaaloobe jihaad bay ku jiraan fii sabiil illah qaswatu tabuk bay aadeen sideed boqol oo kilomitir bay lugeeyeen oo socdeen iyagoo dhexdii maraya markay soo noqdeen baa la yidhi waa gaaloodeen diintu waa ka baxdeen kelima saddexdaa hadal ay ku hadleen ayaa lagu yidhi waa gaalowdeen nimanka jihaad bay ku jiraan saban oranka ragaalowey inaga kuwa anba tukanba salaad tukan oo waxba samayn oo wax khayra aan qaban weligood baa khayr lagu argo waxaan leenahay mu'miniin dhabow soomar jacalku u kala bedelan yahay ilahina qur'aankiisa saasuu kuleeyahay subxana wa tacala wa kama qaala tacaala sida ilahay u yihi subxaana wa tacaala fi xaqi alaakhariin qolo kale walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim ilahay u yihi subxana wa tacaala kalimad waxay ku hadleen lagu gaaloobo wayna gaaloobeen islaamkooda kadib baa ilah yihi subxana wa tacaala fa ayna hada min alwaaqici buu yii berigii maxamed cabdiwahaabiya uu ka hadlaya dhowr boqol oo sano wey ka hor buu shiku ka hadlaya fa ayna hada min alwaaqici min ahli hada azamaan xaala hada zamaan maaday buu yidhi xaggeenay kaga jiraan waaqicaan buu yidhi shiikhu jacaluu talaffuda biha caadatan wahadiyaan laa ilaaha ila allah waxay ka dhigeen kelimad iska caado ah oo layskaga hadlo iyo wax lagu dhawaaqo ayay ku hadleen iyo walqacqacatu bixuruufiha xuruufteeda in layskaga qayliyo laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laska wado wixii la doonana la qabso ayay ka dhigeen buu yidhi shiikhu qolada uu sheegayo hadduu qolooyinkeena joogi lahaa maba hadleen baan malaynaya maxaad u malaynaysaa buu yidhi iyo wuxuu yidhi arrinkaas buu yidhi fahiya hiya cindahum alislaam waxaasa agtooda islaamka ah buu yidhi iyo waliimaan maca maa hadamuuhu min atawxiidi iyo waxay tawxiid iyagoo burburiyey buu yidhi alladii huwa xaq llahi isagoo ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa ah wa akabuu wa aqbaluu calaa cibaadati almushaahid nimankaas oo markaa qubuurihii caabuday nimanka reerkay la dagaalameen way reer maxaa cadwa bay la dirireen nimanku jihaad bay galeen baad maqashaan dagaal bay galeen konton sano ayay dagaalamayeen kontonkaas sano gaalada la dagaalamayaa garanaya mushrikiin baana kutubtooda ku arkaysaa way noo imaan doonaan insha allahu tacaala cidday la diriraayeen nimanka qubuuraha caabudo wa adinkuna muslimiinta a u taqaanin walaalihiina oo ahlu sunnaha a u taqaanin wey nimankaasay la dirirayeen ogaada nimankii buu sheegaya nimankaa qubuuraha caabuda buu yii iyo wal awtaani awtaankii bay caabudeen buu yidhi wadayacu lfaraa'ida faraa'idkii oo dhanna waa baadiyeen oo waa ka tageen buu yidhi wasaa'ir alarkaani iyo arkaanti kale wazayina lahum ma rakibuuhu oo wazuyina lahum waxa loo waxa loo qurxiyey ma maartakabuu wixii ay ku dhaceen oo minamina tabaduci oo bidcanimo ah iyo wataladuci iyo ku xeeldheeraan wax lagu xeeldheeraado oo bidcada lagu xeeldheeraado iyo wlcisyaani lanahum yaquluuna la anahum ila anahum yaquluuna ilaa waxa keliya ay leeyihiin laa ilaha ila allahu fama axsanu ma qaalahu maxaa ka wanaagsan waxa uu yidhi shaykh alislaami raximah llahu tacaala laa ilaha ila allahu samaha allahu ilahay wuxuu ku magacaabi yuri shaykh alislaam kelimata taqwa fajcaluuha kelimat alfujuur ilahay wuxuu ku magacaabay kelimata taqwa laa ilaha ila allah laakiin iyagu waxay ka dhigeen bu yihi kelimatu fujuur maxaa jira wixii la doono inta layska samayo baa laa ilaha ila allahu la ohanaya markaasaa la leeya hada muslim khaalisun ninkii wax ka sheega khawaarij weeye quluwigii soo ma garanaysa shekh halkaa wuxuu ku yidhi najaatu su min sayf masluul ayuu ku yidhi lakin waxaad ka helaysaa majmuucu tawxiid kitaabka la yihahdo baad ka helaysaa sagaashan iyo sideed ayaad ugu tegey aynu culimadii weli aynu tagno nimankii reer nijda ahayo laa ilaha illa lahu fahmay iyo iimaanka fahmay aynu u tagneen waxaa laga yaabaa inaynu ku siranno caqiidatu taxaawig horta dhan wada akriso markaasa caqida saxaawi meel baa waxaa ku jirta laa nukafiru anagu kuma aanu gaalaysiino dunuubta bidunuubi axadan qofna anagu kuma gaalaysiino saa darteed inuu qofku uu kala saari waayo dunuubta loo jeedo inay yihiin dunuubtan caadiga iyo mukafiraadka inay yihiin inuu kala saari waayo oo u maleeyo wax kasta inaan waba inaan lagu gaaloobinba u malayo sheekh alislaam inu dhegaysano marka oo arrinka ka hadlaya sheekh alislaam baa wuxuu leeyahay wanaxnu idaa qulna ahlu sunnati haddaanu anagu ahlu sunno nahay muttafiquuna calaa annahu laa yukafaru bidanbi dembi wax laguma gaalaysiiyo fainamaa nuriidu waxaanu doonaynaa bihi almacaasi macaasida ayaanu ula jeednaa kazinaa washurbi sida khamriga la cabayo zinada baanu ula jeednaa wa ama hadihi almabaani arkaantii wey salaadii ninkii ka taga soonkii ninkii ka taga xajkii ninkii ka taga arrinkan buu yidhi noocaana buu yidhi fa fii takfiiri iyada takfiirka ku jira taarikuhaa ninkii iskaga taga nisaacun mashhuur iyada khilaaf baa ka jira arrinkaas culimada isku khilaafsan tahay waad garanaysaa taariku salaadka culimada qayb baa u jaraysa salaad hadduu ka tago waa kaafir maca salaama qolooyin kalena xoogaa u reer magaalaynaya waxay leeyihin may arrinku sidaa ma aha marka arrinkaa nisaac baa ka jira buyi ama umuurahan kaleeto wuxuu yidhi arrinka laysugu jeedo mutafiqiinta laga yahay waa maca sida caadiga khamriga ninkii caba gaal lama oranayo ninkii sinaysta gaal lama oranayo ninkii waxada gaal lama oranayo ninkii nin muslima dila gaal baa tahay lama oranayo dunuubta waxba laguma gaalaysiiyo laakiin meesha umuuro kalaa jira oo laysku gaalaysiiyo bu yidhi ma garanaysaa kitaabkiisa waxaad ugu tegaysaa aliimaan la yidhaahdo weliba maktabada marcadda maktab islam islaami laba boqol saddex soddon toddoba ayaa ugu tegeysa baa kusii jirtay laakiin waktigan nagu dheer aanan diidin qaala sheekh sulayman ibnu saxmaan raximah llahu tacaala waxa uu yidhi waa culimmadii najdi waay culimaa najdi waay waxa uu yidhi faqad kafara asaxaabatu radia allahu tacala canhu man kafaruuhu min ahli riddati waxa ay gaalaysiiyeen saxaabadii radia allahu tacala canhum dad badan bay gaalaysiiyeen oo ahlu riddo ka mid ahaa calaa ikhtilaafihim noocyadooday ahaayeen o dhan wa kafara caliyun cali wuxuu gaalaysiiyey algullaata nimankii qullaadda ahaa ayuu gaalaysiiyey wa kafara man bacdahum nimankii ka dambeeyey waxay gaalaysiiyeen oo min alculamaai iyo culame ahaa alqadariyati qadariyadii bay gaalaysiiyeen iyo wanaxwihim iyo wixii lamid ahaa ka takfiirihim siday u gaalaysiiyeen lijahmiyati jahmiyadii way gaalaysiiyeen ninkii jahmiye la ohan jiray niman muslimiin ah bay ahaayen muslimiin sheeganaya waa la gaalaysiiyeen laa ilaaha ila allahu ma culimay ahaayeen baddaa lagu daray waqatlihim iyo dilkoodii baad ka garanaysaa lijacfar ibnu dirham ninkii la ohan jiray ninkaa waa la dilay waad ogtihiin waa ninkii ugu horeeyey ee ilaahay subxaana watacaala qur'aankiisa kalaamkii ilaahay ma hayhirin culimada baa fadwatay waa la gaalaysiiyey mid qorta loo caseeyey rag badan baa ridoobay culimayna ahaayeen ogaada raggaas wa ibnu safwan baa ka mid a isagana nimankii jahmiyada isagana madaxoodii baa ka mida iyo waman calaa ra'yihim wixii ra'yigooda ku jiray oo dhan iyo waqatlihim waxaad kaloo garanaysaa waxay dileen azanaadiqati zanaadiqadii bay laayeen wa haakada sidaas oo kaleeto baa fii kulli qarnin wa casrin sanad kasta iyo qarni kasta waxaa jiraya buu yidhi min ahli lcilmi walfiqhi baa jiraya walxadiidi ragga ahlulcilmiga iyo fiqhiga iyo xadiiska garanaya daa'ifatun koox oo qaa'imatun u taagan tukafiru inay gaalaysiiso man kafarahu llahu warasuuluhu ninkii ilahay rasuulkiisa gaalaysiiyo waa la gaalaysiinaya rusli laga dhigi maayo waxaa jariime ah niman ilaahay gaalaysin inaad gaalaysiiso waxaa kaloo jariimaha nin ilaahay gaalaysiiyey inaad tidhahdo muslim laba jariimo waa labadaa jariimo waa in layska ilaaliyaal raba nin ilaahay uusan gaalaysiin gaal haddaad tidhahdo jariimo weyn wey bal adigu inaa ku gaalowdaa laga yaaba nin ilaahay gaalaysiiyey haddaad tidhahdo oo muslim oo xolada muslimiinta kusoo dartona baxar kalea ku jirtaa adiguna ogow khatar baad ku jirtaaye ogow adigana ninkii ilaahay rasuulkiisa gaalaysiiyey buu yidhi ayay iyaguna gaalaysiinayaan waqaama bidaliili oo daliil uqum waqaama daliilu calaa kufrihi daliilna uu ku qumay gaalnimadiisa laa yataxaashawna can dalika marna arrinkaas kama maxaashoonayaanba dhib uma arkayaan wax dhiba uma arkayaan bal yarawna waxay u arkayaan min waajibaati diin diintu ka mid yahay inaa diinta ku jira in laga saaro layaa diinta kuma jiro oo dadka looga digo waxa weye min addiin wey wa qawaacid lislaam wey wa fi lxadiisi xadiis baa waxaa ku soo arooray man bedela diinahu faktuluuh ninkii diinta bedela kaw kaga siiya haddii la qofkii maba maba gaadoonba goormaa la dili waxaynu waa inagii baa mukaatayaal oo celinayne goormaynu dilaynaa wey wa bacd alculamaai culimada qayb ka midana ah, yaraa waxayba arkayaan ana haada ay atadkiira iyo waljihaada iyo jihaadku can ruknin rukni weeye laa yatimu lislaamu biduunihi islaamkuba uusan dhammaystirmahayn isaga la-aantiis uusan dhammaystirmahayn ilaa iyaga in la helo maahane wixii gaaloobo oo diinta ka baxa riddo lagu xukumo iyo jihaadka in la wado diinta ma dhammaystirmayso ilaa arrinkaa in la sameeyo maahane waqad salaka sabiilahum waddadaasna waxaa raacay oo maray a'immatu larbaca a'imadii arbaca baa martay almuqalladuuna ee la qallato iyo wa atbaacahum iyo wixii iyaga raacay fii kulli casrin wa masrin sanad kasta iyo meel kasta wa kafaruu dawaa'if ahli lixdaati waxay gaalaysiiyeen dad badan oo ma garanaysaa ayay culimmadaas iyo raggii la midka ahaa ay gaalaysiiyeen oo bidca xoog badan keenay kalqaraamidati nimankii qaraamidada la ohan jiray qayb shiicada ka mida nimankii xajirasuudka qaatay wey labaatanka sanooda maqnaa iyo walbaatiniyati wa kafaruu waxay gaalaysiiyeen alcubaydiyiin nimankii cubaydiyiinta la odhan jiray muluku masr bay gaalaysiiyeen waa dawlad iska dhanoo saddex boqol oo sano jirtay wa saddex boqol oo sano dawlad jirtay oo ka soo bilaabatay min maqrib ilaa sham xukmi jirtay wa waa la gaalaysiiyey bannaankaa la dhigay dawladaa la gaalaysiiyey rag baa la gaalaysiiyey sooma aragtaan khawaarij may ahayn raggaas alkawaanu khawaarij may ahaayeen ya akhwaani may culimada muslimiinta ahaayen sooma garanaysid ayaa la ayaa la gaalaysiiye buu yidhi laakiin nimanka ka warran see bay ahaan jireen nimanku wuxuu yidhi nimanku nimanku wuxuu yidhi la gaalaysiiyey waqaataluuhum weliba culimmadu way la dagaalameen gaalaysiin keliya maahine waxaa ka mid ahaa sheekh ibnu naabulisi ninkii la ohan jiray ayaa ka mid ahaa raximah llahu tacaala ee intuu gaalaysiiyey la dagaalamay ee lasoo qabtay ee isaga oo nool haragga laga saaray inta nin yahuuda loo dhiibay isagana qur-aan buu akrinayay ma garanaysa ninkaasaa ka mid ahaa raggii gaalaysiiyey oo la dagaalamay way la dagaalameen buu yidhi oo nimanku seebay ahaayen wahum yabnuuna almasaajid masaajida dhisi jireen nimanka masaajidada dhisaya maxaa loo qabsaday nimankan ya war nimanku masaajiday dhisi jireen wayusalluuna way tukanayeen niman tukanayaa la dilay cajiib ajiib wayuadinuuna way addanayeen wayadacuuna weliba waxay sheeganayeen nusra ahl lbeyt ahlulbeytka inay unusraynayaan bay sheeganayeen weliba way jihaadi jireen qaas lagu sii dar oo waxay la jihaadayeen nimankii saliibiyiinta la ohan jire soo galay shaam dhinacooday kala jihaadayeen waxa oo dhan iyaga oo samaynaya waa la gaalaysiiyey waana lala dagaalamay ilaa laga tuuray meeshii wuxuu yidhi shiku wasanafa ibnu ljawzi ibnu jawzi baa wuxuu sinifay kitaab kitaab buu sinifay buu yidhi samaahu u bixiyey nusra calaa masr war masr nimankii reer masr ha in loo gargaaro ayuu u bixiyey wadakara fiihi wuxuu ku sheegay wujuuba qitaalihim nimankaa inay waajib tahay in lala diriro ma aha keliya in laiska gaalaysiinayo anigu waa iska gaalaysiiye laakiin waxba ku darsan maayo banaankan ka joogaya anigu qof ma taabanayo maaha weliba in lala dagaalamo wey iyo waridatahum iyo gaalnimadoodii ayuu sheegay shiikhu ma garanaysaa wa ana daarahum meesha ay joogaanna daarulxarbi inay tahay weliba laga hijroodo waana niman tukanaaya soomaaya masaajidada dhisaaya kaniisadahay dumin jireen weliba taasna ku darsada way jihaadi jireen taasna ku darsada nimanka waa la gaalaysiiyey saxaabadii cayn jireen waa la gaalaysiiyey kufaar weeye baa la yidhi dagaal baa lagu qaaday culimmadu fadwadaasay ka soo saareen dagaal baa lala galay wa soo ma aragtay hadalka saasaa dhacday marka arrinka noocaasa dhacay wuxuu shiku arrinkaa ku sheegayaa diyaa shaarix kitaabka la yidhaahdo ayuu kaga hadlayaa boqol lixdan iyo saddex ayuu hadalkaa ku leeyahay halkaa marka waxaynu ka ogaanay inay horta culimada madhabkoodii inuu sidaa ahaa baynu ogaanay horta oo madhabka ahlusunna waljamaaca uu yahay qofkii ilaahay subxaana watacaala gaalaysiiyey in la gaalaysiiyo waaynu kala ogaanay inaanay ahayn waxa lagu gaaloobaa oo keliya qalbiga inaan ahayn ee qalbigu uu yahay mid ka mid a ah. ee lagu gaaloobo ficil lagu gaaloobo qowl lagu gaaloobo shaki ayay niyada meesha ka ogaanay bal waxaa lagu gaaloobaa oo in loo qastay ma lagu gaaloobaa yacni in loo qastay waxa weeye inaad ku tala gasho inaad gaalowday mase ficilka inaad uqasataa lagu gaaloobaa ficilka inaad samayso inaad u uqasatay miyaa lagu gaaloobaa mase waxa lagu gaaloobaa inaad uqasato inaad gaalowdo waa kale laba shay miyaan ahayn waxaa lagu gaaloobaa ficilka inaad uqasatay adigu aan ku talagelin inaad gaalowdo uu kuma talagelin inaad gaalowdo lakin ficil gaalnima baad uqasatay inaad samayso oo u gaaloobayso bal warkaasna aan wax idinka siiyo isagana soo ma garanaysi ninka la yidhaha xafid ibn xajar raximah llahu tacaala culamadeena shaaficiyadana aan usoo noqono qoladii wahaabiyadaynu ka soo tagnay shaaficiyadaynaynu soo noqonay bal inay dhaamaan qolada aynu soo aragnay sheikhu wuxuu leeyahay qaala dabarihi dabari baa wuxuu yidhi buu yidhi wuxuuna fasirayaa xadiiskii khawaarijta ee uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam yamraquuna min addiini kamaa yamraqu sahmu min aramya niman muxuu sheegay nabigu sal l slam nimankaas taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim wa qiraa'atakum maca qiraa'atihim waa niman idinka salaad fiican yani idinka salaad badan aan idhaahdo idinka soon badan idinka qur'aan akhris badan laakin yamraquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramyabu diinta nimanku waxay uga baxayaan sida bahalka la tuuro leebka meesha lagu tuuro uga dhex baxo ayay uga baxayaan xadiiskii baa marka culimadii haysataa marka nimanka ayaga khawaarijta la yidhaahdo asalkoodii hore lama gaalaysin cali bin abi aalib ma ana gaalaysiin saad og laakiin waageeda mafruuc bay yeesheen culimada qaybi kulligoodna waa wada gaalaysiisay qaybina way kala saartay taas insha allahu tacaala meelo kale aan kaga hadalnay hadda ka hadli bacda istixqaaqi xukmihi ilaa biqasdi alkhuruuji minhu waa qolada idin sheegaaya weligu waa iska jiray wuxuu yidhi shiikhu xadiiskan waxa uu rad ku yahay ee uu ka soo horjeedaa ninkii yidhi qofna islaamka kama baxo markii uu islaamkii u dhammaystirmay ilaa isagu inuu u qasto inuu islaamka iskaga baxo maahe waa kale labo ninkii isagoo bannaanka soo dhigtay yidhi islaamka u qastay inaan ka baxo warkiisa waa la gartay laakiin ninkaanu maba u qastinba fa innahu ayuu yidhi shiikhu caaliman weliba isagoo arrinkaa og buu yidhi fainahu mubdilu liqawlihi fi lxadiisi waxaa arrinkaa burinaya qawlka xadiiska oo odhanaya yaquulu uu leeyahay nebigu sala allahu alay slam yaquuluuna alxaqa nimankaasu xaqay odhanayaan wayaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akrinayaan wayamraquuna min alislaami islaamkay ka baxayaan walaa yatacallaquuna minhu shay wax allaale waxay islaamka ka qabsanayaanna male wa min almacluumi buu yidhi sheikhu waxaa la og yahay buu yidhi annahu wuxuu yidhi shiikhu waxaa la og yahay annahum lam yartakibuu ma aanay ma aanay ku dhicin istixlaala dimaa'i almuslimiin muslimiinta inay dhiiggooda banaystaan ila bikhaba'in minhu weliba waxay iyagu arrinkaa u sameeyeen khaba iyagu ay sameeyeen maahna iskama aanay banaysanin ta'wiil baa la xumaaday ta'wiilkii baa meel bere la tegey waxbay awileen waxay culimmadu usii daayeenba sidaa ayay ahayd halka ayaa la tegey buu yidhi ma garanaysaa ta'wiil baa la tegey xun buu yidhi ma garanaysaa oo la fogaaday fi ma ta'awaluuhu min aayati lqur'aan qur'aanka calaa gayri muraadin minhu wuxuu yidhi wa fiihi xadiiska waxa ku jira buu yidhi ana min almuslimiina muslimiinta waxa ka mida buu yidhi man yakruju min addiini qof diinta ka baxaya min ayri an yaqsud min kayri an yaqsuda alkhuruuja minhu isagoo aan u qastin inuu diinta ka baxo wa min kayri an yaktaara diinan cala diin ilislaam isaga oo weliba aan dooran diinta islaamka ma hele diin kale haddana inuu diinta ka bixi karaa meesha laga gartay soo ma inaad meelahaaga intaa iska soo marmarto ma garanaysaa dalaayo samayso xaalo badanoo lagu gaaloobo intaad samayso tira anu maanaa u qastay aniga khayr doonaan ahay khayr doon aan ahay ma shaqaynayso haddaad khayr doon tahay meesha lagu halaagsamayo hageli soo ma aragti haddaad khayr doon tahay meesha lagu halaagsamayo fatxu baarigaad ka eegeysaa isagana majalada labiyo tobnaad ka fiiri saddex boqol saddex iyo toban ilaa saddex boqol shan iyo toban safxadda ahna ka eg fatxulbaariga maxaa dhacay marka markii arrinkaanu intaanu gogoldhig weeyeen arrinkaanu markii uu dhacay maxaa marka dacwadii ku dhacay dacwadii marka wuxuu ku dhacay markaynu aynu noqonay irjaa badan markuu ina soo galay oo si fiican inoo galay oo irjaaga layna ka dhaadhiciyey inay dacwadii iyo gaaladii maxaan leeyahay muslimiintii iyo gaaladii iyo wadaadadii iyo haddii ilaahay kuu munaafiqiintii iyo wixii o dhan ba inay isdhexgalaanba mushtarik meesha inay noqoto maxaa jira kan muslim weeye kan muslim weeye kan ahlu khayr kan ahlu khayr wax diinta ka bixi karaaba ma jiraan qof fogaan karaa ma jiro dadko dhan isku mid weeye wax addoontaba samay sheekadii marka in la isdhexgalaa ayay noqotay wey khatar baa marka meesha ka dhacday wey meesha marka waxa ka dhacay khatarta aad iyo aadka u weyn ayaa marka meesha ka soo baxday waxay noqotay marka inaynu dadkii oo dhan isku mid ka dhigno kii fiicnaa iyo ku xumaa bal laga yaabo inuu kii xumaaba inaynu nidhaahno isagaa fiican kii fiicnaan n isagaa xun ayaaba dhec kartaba waxaa jira maqaasiinkii mawaasiintii baa bedelnaysa sheikh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu ka hadlayay nimanka suufiyada la yidhahdo tawxiidkooda iyagana waynu tegi doonaa insha allah hadii ilahay na gaarsiiye ayuu ka hadlayay wuxuu yidhi shiku markaa wuxuu yidhi waman lam yufariq bayna wliyaai illahi wa acdaayihi wa bayna ma amara bihi wa axaqahu min aliimaani walacmaali asaalixati wma karihahu wanahaa canhu waabqadahu min alkufri walfusuuqi walcisyaani maca shumuuli qudratihi wamashii'atihi wailaa waqaca fi diini lmushrikiina ninkii aan sidaa samaynin oo aan kala saarin ilahay awliyadiisa iyo acdaadiisa alwalaa walbara wixii la oran jiray meeshii bay ka baxday maafii alwalaa walbaraa dadkio dhan waa isku dhex jiraa yaa la kala saaraa kulli muslimiin khaalis mu'miniin dhabawa maxaa jira kulli la ilaha illa wada leey miyaan ahay waxaan doonaan iska soo samay maxaa ka dhacay masaa'ibta ka dhacda maxay tahay masaa'ibta ka dhacaysa waxa weeye qofka in lagu dhiiri macaasidii maxaa sidii lagu dhiirigeliyo maxaa jira markii la mumin baa tahay fiican adiga wax kaa fiicna ma jiraan laa ilaha illa somalid waa tukanaysaa waxaan maxaa u samaysta wallahi waa iska fiic wax fiican samay baan islahaa laakin aniga maanaa xumaati u socda waxa wey qofka xumaatida ku dhiiranaya marka laakin haddii meesha la yidhaahdo maya waxaana kufri weeye la gooyo laga tago waxba aan lagu darsan qofkii soo noqonaya haddii kale dadkiiba isagii baaba kaxaysanayaba sheikhu wuxuu yidhi ninkaan kala saaran ilahay owliyadiisa iyo kuwa alle jecel yahay subxaanahu watacaala iyo acmaasha ilaahay jecel yahay kuwa samaynaya iyo ilaahay acdaadiisa iyo kuwa uu necab yahay iyo cisyaanka iyo kufriga iyo fusuuqa qofkii haddii aan sidaa la samayn diintaba diinulmushrikiin bay noqonaysaa waxaa jira mushrikiinta maxaa la yaqaan wax fiican iyo wuxun bay isku daraan walciyaadu billah madaxa laysu gelinaya waxay noqonaysaa buu yidhi meesha marka madaxa laysu geliyo ayaa imaanaysa bu yidhi sheekhu ma garanaya maxaa marka meesha ka baxday meesha marka wax ka baxday waxa la yidhahdo alwalaau walbaraac waana masale caqiidi ah oo islaamka la-aantiisa usan hirgi lahayn wey maxaa jir waxay ka bilaabanaysaa laa ilaha ila allah alaysa kadalika laa ilaha ila allahu bay ka bilaabanaysaa qolaynu ka tagnay qolana waa qaadanay faman yakfur bidaaquuti wayu'min billah qolaynu tuuray qolana waa qaadanay alwalaa walbaraa wey waa la kala baxay meeshii laabudda in la kala baxo wey maaha meesha in laisugu dhex jiro oo kibis iyo mufo la noqdo lama rabo banaanka in la kala tago wey yaa loo hiilinaya yaa laga hiilinaya in la ogaado wey arrinkaasa marka meesha ka baxay dhibaatada ay noo keentay arrinkan waxa weeye alwalaa walbaraa inuu meesha ka baxo dhegaysta marka ilahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay wاladiina kafaruu bacduhm أwliyaau bacضi ila tafcaluuhu takun fitnaة fi اlarضi wafasaad kabiir war muminiinay nimanka gaalada la yidhaahdo iyagabaa kol isu ah bacduhum awliyaau bacdin iyaga ayaa walaala isu ah iyagaa kol isu ah, ayaa qaraabo isu ah haddii aydinaan sidaa yeelin oo sidaa u ogaan oo aydinaan ka dhex bixin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir fidno weyn baa dhacaysa diintii baa laga fidnoobayaa soo ma garanaysid maxaa dhici diintii in laga fidnoobo maxaa dhici maanta salafiyiin inay ku jiraan shalay wixii ay odhan jireen baarlamaankii riddada maanta in salafiyiin dhex fadhiyaan wa fasaadun kabiir wa diintaa laga fidnoobaya maanta inay dhex fadhiyaan oo leeyihiin maslaxa wey oo wixii iyaga ka soo horjeedana ay leeyihiin waa shayaadiin wey annagaa fiican oo saxsan gaaladaa na ilaalinaysa gaalada in lagu dhex jiro oo na hayso waa sax saasay diintu tahay sidaabay maslaxaddu ku jirtaa gaalnimo miyaa maslaxaddu ku jirtaa diintaada iyo naftaadii adiga maxaad ula kuriladahay ayna diintaadii adiga maslaxada diintaada aan ahayn maxay tahay akhwaani ilahay subxaanahu watacaala miyuusan oran walfitnatu akbaru min alqatli ilahay miyuusan oran subxana watacaala gaalnimada ayaa dilka ka weyn ilahay miyuusan oran subxana watacaala inaad marka aad gaalo intaad dhex gasho adigoo gar weyn oo salafi ah oo shalay kufri ku sheegi jiray dhex fadhiisato tira baxashu ma cimaamadahay ka baqdaa gaalnimadu cimaamadaha qoladii aynu shalay ridada ku sheegi jiray innaga waa inaga cimaamadaha soo xiran ee dhex fadhiisanay haddana le annagu weliba salafiyiin baanu nahay hashim cimaamadahay ka baqlaa wallahi inaana cimaamadaha aqoon iyagaaba ugu daranba maxaa jira alaaba diin sheeganayaba kan waxbaaba loo baarbaari lahaaba baarbaar ayaaba loo geli lahaa qiil baaba loo raadin lahaa qiil lagu heli maayo adiga ibnu katiir raximah llahu tacala wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay in lam tujaina watawalla lmu'miniin wailaa waqacat fitnatu fi nnaasi haddii aydinaan gaalada ka fogaanin oo iskaga tegin oo mu'miniinta aydinaan weli ka dhigan mu'miniinta aydinaan weli ka dhigan waqacat fitnatu fi nnaasi wa huwa iltibaasu lmri amarkii baa isdhexgelaya diintii wixii diin ahaa iyo wixii tawxiid ahaa iyo wixii gaalnimo ahaa baa la kala garan weynaya khalaas almasaalix dunya buu arrinka iska noqonaya wax allaale wax la kala saarayo haba jirto ma jirto iltibaasu lamri baa dhici dhacaya wakhtilaadu lmu'miniina bilkaafiriin muminiinta iyo gaaladii ayaa isdhexgelaya mumin tukanayo gaal waardeynayo baa lasoo arkay walciyaadu billah gaal baa ilaalinayo waardeynayo waana tukanaya buu leeyahay muslimiinti kale ku waardeynayo walciyaadu billah gaal taasaa dhacaysa buu leeyaha ma garanaysaa wuxuu yidhi fayaqacu bayna annaasi waxaa dhici doona muslimiinta dadka ku dhex dhici doona fasaadun munfashirun cariiq dawiil ayaa imaan doona buui ibnu kaiir raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay sheekh xamed cali ibn catiiq annajdiy culimaa najdi w culimadii ugu caansanayd ugu cilmiga badnayd wey aayaddan nafteedu ka hadlay wuxuu yidhi shiikhu faakbara subxaanahu ana alkaafiriina ida lam yuwaali bacduhum bacضa bian yanxaazuu can اlmuslimiin wayaqdacuu lilmuslimiina aydiyahum minhum waila waqacat alfitnaة walfasaad اlkabiir fatabayana ana almuwaalaat اlmuslimi lilkafiri sabab اliftitaani fi اddiin soo ma garanay haddii aanay gaaladu muslimiinta ka dhex bixin oo muslimiintuna aanay gacmahooda kala dhex bixin gaalada oo banaanka aanay ka tegin oo aanay xiriirka u jarin oo arrinkaasu uusan dhicin fidno weyn ayaa dhici doonta oo maxay ka dhici doontaa fatabayana waxaa la ogaaday almuwaalaatu lmuslimu lilkaafir ninka muslimka ah inuu gaal uu muwaalaad u sameeyo walaal iyo saaxiib ka dhigto sababu listitaani fi diin waay diinkiisa ayaa fidnoobaysa diinta ayaa ka fidnoobaysa walidalika tartiib tartiib bay bahasha ku gelaysaa maslaxaan wadaa marka dambeeto waxaa la arkaya munaafiqiintii adigoo ka afdheer yaana hay akhwaani wallahi waxbaa layna tusay ya akhwaan sheekhna dhegeysta isaga wuxuu yidhi arrinkaasaa dhici doona buu yidhi iyo bitarki waajibaatihi waajibaadka in laga tago wairtikaabi maxaarimihi ilahay maxaarimtiisa in lagu dhaco wlkhuruuji can sharaa'icihi waalkhuruuji can sharaa'icihi iyo ilahay sharaa'icdiisa in laga dhex baxo oo banaanka laga tago ayaa dhacaysa bulsha hadalkaa wuxuu ku leeyahay shiikhu bayaanu najati walfakaat risaalada la yidhaahdo ee uu arrinkaa kaga hadlayo buu ku leeyahay majmuucu tawxiid baana ka fiirinaysaa boqol toddobaatan iyo saddex wuxuu kale yidhi shiikhu risaalada nafteeda qultu buu yidhi wama dakarahu min aliftitaani qad ra'ayna ma huwa nadiiruhu wa acdamu minhu fi hada azman fi hadihi alazman wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaa uu sheegay wuxuu yidhi waxaanu aragnay wax la mida ama kaba daran baanu aragnay waktigaan waa goorma dhowr boqol oo sano wey ayuu sheeku ka hadlay ayaanu aragnay buu yidhi wakadalika buu yidhi inqasama annaasu aqsaaman dadki qaybuu u qaybsamay axaduhaa mid ka mida naasiru lidiini alislaam saddexdaa qolo oo dadkii u qaybsamay nin waxa weeye nin ilaahay diintiisa u gargaarayo weeye wasaacin fii dalika arrinkaa ayuu u ordayaa bikulli juhdihi awood kasta uu samayn karo wahum lkaliiluuna cadadan aad iyo aad bay u yaryihin alaysa kadalik wax ilaahay diintiisa u soconaya maanta oo raba inay ilaahay diintiisa kor noqoto qaliil wa macal wadaadadeena ya akhwaan aan runta isu sheegnay masaalixda adduunka inoo ka weyn waxaas oo dhan hadalkii ay calmaaniinta ku hadli jireen maanta waa adduunka ku hadlay alcalmaaniyiin hadalkii ay ku hadli jireen maanta wadaadada ayaa ku hadlaya diinta wadda lagama leba masaalixu dunya baa laga hadlaya ya ikhwani idan wuxuu yidhi shiikhu diinta inta u gargaaraysa waa yar yihiin wahum alqaliiluun aad iyo aad bay u yaryihiin yihiin cadadan alacdamuuna cinda allahi ajran lakin ilah ajrkiisa xaggiisa ku weyey laakiin fuhaada iyo digdigta inta u ordaysa imisay noqonayaan intii soo hartay wey xoogaha yartaa wixii ka soo hara xaggaa lagu jiraa qolo kalaa kuusoo hartay sheikhu wuxuu yidhi alqismu haani qoladaa inaynu gelayna anagu khaadirun liahli lislaam islaamka kuwa dullaystay wey garabkooda ka baxay u gargaari waaye wey si ayar si ooyin yaryar baa ka jira soomaaliya iyo caalamka o dhan ba oo doonaaya ilaahay diintiisa inay soo celiyaan xaqiiqadu saaw kulligan oo dhan intayna badan halkaa joogto waxaa laga yaabaa xataa culima inay tiri sujuudda markaanu gallo marna amxaaradaanu habaaraa marna kuwa soomaaliya amxaarada la dirayaan habaaraa badal culamaa hadalkaa laga soo wariyey yaa u gargaara so ma doonana kulligan oo inay baaba'aan yar hadday dhacaan waxaad arkaysaa websaydyada iyo isla markiiba waxaa la soo gelinayaa wax xeeroo balaaya maxaa la rabaa inay baaba'an baa la doonaya iyo hadday baaba baaba'ayaan soo haraya waxaa soo haraya gaalada iyo kuwa gaalada la socda idan mishinkii gaalada waa fulay sooma kulligan waxa doonaa mishinka gaalada inuu fulo kulligan oo dhan wax rabnaa mishinka gaalada inuu fulo ama inuu sogaan ama inaan sogaani waxaynu doonaynaa intaa wey waa khaldan yihiin waa khaldan yihiin hadday khaldan yihiinna hadday khaldan yihin kuwaasoo kama qalad yara kuwaan u wataane kuwaanu haddaad tidhaahdaan waxbay dilaan war dil iyo gaalnimo waa kala weyn tahay yaan ahayn waa kala weyn tahay dil iyo gaalnimo shaqo maaha ilahi baa noo sheegaya subxana watacaala kuwaanu miyay gaalnimo kuu keenayaan maya hadda waa khaldan yihiin waa khaldan yihin haddaad waddo meelaha ka caydo miyaa wax hagaajin karaysaa maya waxba ma hagaajin karaysa waxa hagaajin karaysaa inaad horta u qirto inay wanaag leeyihiin yaan ahayn kulligeen oo dhan habaarayna laakin kuwa waxba hayn kulligeen u ducaynayna inay guulaystaan baan rabnaa gaaladu carrada dhan qabsato iyo waxa la socda kadibna buugga gaalada lagu xukumo carada kadibna gaaladu ay hawsheeda wadato kadibna fiooyinkan meeshan jooga oo dhan caawi waxa laga yaaba rag badna inay xaflad dhigi lahaayeen meelaha haddii la baabiin lahaa alays kadalik liahli lislaami laamka dad baa ku jira taarikun limacuunatihim inay u gargaaraan bay iska tageen uma hiilinayaan umana gargaarayaan ayuu yidhi sheekhu innaga waa qoladeena tan meesha farfadhido waa saxabaya inaan iska geri waaweynaanisaba innagaynu ku socotaa alqismu thalith qolada saddexaad khaarijun can shariicati alislaam qola shareecada islaamka ka baxday bannaan ka tagta wey maxaa jira yaa sheekh maxay uga baxeen war shiikhaan u fiirsadaya khawaarij miya waxay ka baxday buu leeyahay shareecadii bay ka baxday bimudaaharati xizb almushrikiin maxaa jira waxay u hiiliyeen xisbigii mushrikiinta uhiliyeen idan sheikh halkaa wuxuu noo sheegay gaala ninkii uhiliye inuu gaaloobay adinkana waxaa tirahdeen muslimiin weeye fiican oo ahlu khayra oo wax ku kuxumi aanay jirin bal ninki shiikhu heshiiya wa munaasaxatihim weliba u naseexaynayaan naseexo muslimiinta usoo eegayasaasaa loola dirira kaas magacaasa la yidhaahda halkaa gala xagga kaga dhifta dhinaca uga imaada waxaa ma haystaan saan yeela munaxadi nimanka waa gaaloobeen bu yidhi shiku waqad dabariyi bu yii dabari baa wuxuu wariyey can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi man acaana saaxiba saaxiba bail liyudxiba bihi bailahu xaqan faqad bari'at minhu dimat llahi wa dimat nabiyihi xadiiska inuu saxiix in kala laba cala war ma wuxuu yidhi shiku ibnu jariir baa xadiidkaa wariyey buu yidhi nabiga ka wariyey sala allahu alayh wasalam ibn cabaas ayuu ibnu jariir baana xadiiska soo guuriyey oo uu leeyahay eh, ma garanaysaa maya dabarani baan ilah dabarani ayaa soo guuriyey uu leeyahay ilaahay subxaana watacala ninkii gaalo uhiiliya baatil ninkii uhiiliya baatil walidalika kuwa gaalada la socda looma hiilin karo mamnuuc gaal gaala raaceen mamnuuc looma hiilin karo wax xiila uu nagu leeyahay haba yaraatee ma jirto haddaynu diin doonayna wey haddaan rabno inaynu iska iska cimaamada waaweynaanona innaga inoo taalla majmuucu tawxiid isagana ka fiiri boqol iyo toddobaatan wa qaala aydan shiku haddana mar kale wuxuu yidhi arrimo badan buu soo tiriyey waa hadal dheer marka hadalka marka idiin soo gaabiyey alamru thani amarka labaad waxa weeye buu yidhi macsiyatuhum fima umiruu bihi faina allaha tacaala nahaa can daacati alkaafiriina waahbara ana almushrikiina in adaacuuhum in adaacuuhum raduuhum can aliimaani ila alkufri waalkhasaarati wuxuu ka hadlaya marka gaalada ninkii maqlay yani nimankaa waxaa ku dhacay masiibada kale arrinka kalo ku dhacay waxa weeye waxa weeye buu yidhi wixii la amray oo iskaga tageen oo ilaahay ka reebay oo maxay tahay ilahay wuxuu sheegay subxaana watacaala gaalada in la maqlo oo la raaco ilaahayna wuxuu yani arrinkaasuu diiday oo wuxuu diiday alle subxaanahu wa watacaala ninkii gaalo raaca waxaa ku dhici doona iimaanka ayay ka celinayaan oo wuu gaaloobayaa faqaala taala ya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin ayaadkan waxaan wadaadada hadalkooda u badinaynaa aayaadkan haddii layska akrin lahaa nin walba waa aqaane waa akriyay bu ohan lahaaye maxay ka rabtaa laakiin se culimadu ufahamtay ayaan hadalka culimada hadalkooda u badinayna laakiin ilahay kalaamkiisi baynu ku filan laha miyaan ahayn kalaamkii laakiin waa la wada akrinaya waxa la leeyahay ma insaan looma wado sheekh qaladaa ka fahamtay arrinku sidan maaha le shiikhu wuxuu yidhi waxa weeye amarka ay ku dhaceen waxa weeye gaalay adeeceen ilahayna wuxuu sheegay ninkii gaalo adeeca inuu gaaloobayo diinta ka baxayo maxaa jira gaaladu kuma daynayaan ilaa ay diinta kaa saaraan shaqadooda wa waana aragna inagu indhaheynaynu ku arkayna siay ku wadaan ku wadaan marka hore meel yar baa lagaala bilaabi qado aynu wada qadayno aynu xoogaa gaalo waynu aragnay war gaalayayna ka badaya sheekh culima allo emisaynu gaala dhex joogna wax badan baan umalaynaya saa darteed gaalada waa sad aragto tartiib tartiib bay kuusoo gelaya waxaa leeyahay wallahi nin fiican baa tahay maalin inu wada qadayno maalin in meel wada fadhiisano tartiib tartiib wallahi waa lagu fahmi karaa adiga nin fiican baa tahay aad baa ufiican tahay fahamka markaasaa isu bogi kadibna siday kuu wadaan diintay kaa saarayaan macasalaana ku dhamaatay nimanku waa masiibo wa bidaara siriiq bay kuu gashaa walamru thalis buu yii sheikhu amarka saddexaad waxa weeye buu yidhi waxaa kaloo loo baahan yahay iyadana waxa weeye buu yidhi waxa kaloo ay sameeyeen waxa weeye buu yidhi ama loo baahan yahay in la sameeyo tarku rukuni ila alkafarati waalimiin waa in laga tagaa in loo leexdo oo ama qalbigaaga ama ficilkaagu u leexdo gaalada iyo dhaalimiinta gaalada iyo dhaalimiinta waqad naha allahu can dalika ilahayna arrinkaasna waa nahiyey faqaala ilahay wuxuu yidhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnar wma lakum min duni illahi min awliya uma la tunsaruun ilahi wuxu yidhi subxana watacala walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnar rukuunku waxa weeye weshi aad u iilato aad aado wey walaa tamiiluu u leexaninoo ha aadinina dalamada ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala haddaadna noocaa samaysaan fatamasakum nnaar naar baa idin taabanaysa sufyaan uthawri ayaa nin u yimi wuxuu ku yidhi ya shaykh waxaan waxu tolaa amiirka ayaa dhar ii keensada dharkiisaa lay keenaayo aan u tolaada aa dadkii umaradii muslimiinta abu ka hadlay ma noqonaya ma ka mid noqonayaa buu yidhi nin dalamada caawiyey markii baan utolaa damaysiyadiisi iyo alaabtiisi iyo saraawiishiisi dadkii baan utolaa ma ka mid bu maya wuxuu yidhi anta min adaalimiin adigu dalamada la sheegaya ka mid tahay bu yidhi laakiin kan daalimada noqonaya midka caawiya midka noqonaya midka kuu keena weeye buu yidhi dunta iyo irbadda iyo kuu keene weye lakiin adigu daalimiintaa ka mid tahay bu sufyaan thawri wey raximah llahu tacala war waa niman umaraah muslimiin oo xoogaa qaladaad ka samayn jiray ayaa laga hadlayaa bal ka warrama gaaladi marka warkeeda muxuu noqonaya marka gaalada warkeedi muxuu noqonayaa kulligiin oo dhan gaala way isudaysantihiin wallahi meeshaan soomaaliya wax lagama qaban karo in maraykan yimaado sooma neer arno inagu yaa sheekh maraykanka keliya meesha wa ka qaban inta maraykanku kasii jeedo waxba laga qaban maayo maraykanku laakiin maalintu soo jeesto waddankaa waxbaa laga qabanaya kulligiinna gaala way isudaysantihiin sooma aragtid shiku wuxuu yidhi fasubxaana allah fanahaa subxaanahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nahiyey can rukuuni ila dalamati dalamada in xaggeeda la aado watawacada cala dalika bimasisi min annaar wacadamu nasri watarki ilahay nasri kuma siinayo inuu kaa tegayo alla subxaana watacaala wahuwa acdamu waxaana weeye anwaacu ulmi kama qaala tacaala ina shirka la dulmun cadiim wuxuu yihi faman rakana ilaa ahli shirki ninkii ila ahli shirki berigaa nimanku la hadlayo shekhu ma garanaysaa suufiyadeena inaga waa nimanku nimankaan la hadlayo waxaan uu gaalada ku sheegayo iyo waxaanu mushrikiinta ku sheegaayo qolada inaga suufiyadan unaqaano waa wadaadadeeni hore wax na soo bari jiray aynu unaqaan waynu utegi doonaa haddi ilahay na gaarsiiyo nimankaa wa bal nimankaan waxay ka yarahdeen baynu arki doonaa insha allah wuxuu yidhi shiiku waradiya buu yidhi bishayin min acmaalihim acmaashooda qayb ka mida ah raalli ku noqda fa inahu mustaxaqun arinkaa ayuu mustaxaq u yahay biannahu mustaxaqun lian yucadibahu allahu binnahr ilahay inuu naar ku ciqaabo ninkii u taga waa oo xoogaa xaggooda u iisha u dhowaada oo acmaashooda qayb ka mida ah raalli ku noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ninkaasu mustaxaq u yahay inuu cadaabo naar ku cadaabo wa an yakhdulahu fi dunya walakhira addunya akhira inuu duleeyo wa qaala tacaala ilahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacala walowlaa an sabatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa almamaati wadicfa alxayaati wa dicfa almamaati uma laa tajidu laka calayna nasiira nebi maxamed baa ilahi la hadlaya subxana wa tacaala ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nebi moxamedow haddii anagu aanaan ku sugi lahayn waxaad ku sigatay in yar inaad nimanka gaalada u dhawaato soo ma aragti laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila in yar keliya inaad u dhawaato haddaad u dhawaato maxaa dhici lahaa laadaqnaaka waxaanu ku dhadhan siin lahay dicfa alxayaati wa dicfa almamaat nasrina kuma aanu siineen ayaa ilah yidhi subxana wa tacaala fa akhbara subxaanahu ilaahay wuxuu sheegay tacaala korahaaye lowlaa an sabatahu allahu subxaanahu wa tacala lirasuuli hadduusan ilahay sugi lahayn larakana ila almushrikiina mushrikiinta ayuu aadi lahaa shay-an qaliilan in yar walow rakana ilayhi xoogaa hadduu u lexan lahaana la adaaqahu cadaab addunya waalaakhira mudaacaf cadaab laalaaban buu ilahay subxana watacala addunya iyo aakhiraba u dhadhan siin lahaa wey maxaa jira nabiga ilahi wey adqa naas wey saas darteed wadaadada iyo qolada kale isku ciqaab maaha wadaadada ciqaab badanay soo marata nabiga sal l slam mudaacaf baa lagu siin lahaa baa la yidhi qolooyinkooda awalba iyagoo waxba haysan oo meelaha iska horordegay xalmaaniya awalba iyago iska ahaa oo iyagoo awalba gaala soo tababaratay warkooda iga da soo ma aragtay nimankii wadaadada sheeganaya meesha dhex galay oo gaaladii u iishay walciyaadu billah xaalkooda khataruu ku sugan yahay ogow soo ma aragtay maxaa jira iyaga wadaaday sheeganayaan qur aanay ay akrinayaan waxaan o dhan aayaadkan o dhan bay garanayaan walciyaadu billah arrinkii khatar wey marka marka wuxuu yidhi shiiku la adaaqahu cadaab addunya walaaakhirati mudaacafan walakina allaha habatahu falam yarkun ilayhim bal caadaahum waqadaca alyadda minhum bal nebigu waa la collaysamay gacantana waana ka go-ay oo wuu ka tegey walakin ida kana alkhitaabu linabiyi sala allahu alayhi wasalama maca cismatihi bihadihi shidda nebigii waad ogtahay oo macsuuma o aan waxba ka dhici ahayn hadalkan weyn haddii lagu yidhi fagayruhu awlaa biluxuuqi hadihi alwaciid waciidkan kayrkiis ayaa ka mudan buu yidhi sheikhu isagana majmuucu tawxiid ka fiiri boqol toddobaatan iyo sideed ka eg alamr raabic weligu noo socdaa farku waxa weeye buu yidhi waxaa kaloo loo baahan yahay buu yidhi waxa kaleeto la rabo in la samayo oo alwalaa walbara'a waxa weeye muwaa waxa laga tago farku muwaadaatu acdaa illah ilahay acdaadiisa in jacayl loo hayo qaala tacala ilah wuxuu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaahum وabnaahum وikhwaanahum وcashiiratahum qaala shaykh اislaam shaykh اislaam baa wuxuu yidhi buu yidhi faakbara subxaanahu watacaala annahu laa yuujad mu'minu yuwaadi man xaada allaha warasuula lama helayo qof mu'mina oo qof ilaah iyo rasuulkiisa la collaysamay isagu jeclaanayo la heli maayo walow kaanuu aabaa'ahum xataa hadday doonaan aabbayaashooda ha ahaadeene la heli maayo oo suurtagal maaha walaa yuujadu min mu'minin mumin lama helay yuwaadu kaafiran kaafir jeclaanaya faman waada kaafiran ninkii gaal jeclaada falaysa bimuminin mumin maaha buu sheekhiisana hadalkiisi wey qultu waxaan idhi bu yidhi sheekhi marka waxaan idhi buu yidhi aniguna faida kana allahu qad nafa aliimaana can man waada abaahu wa akhaahu wa cashiiratahu haddii ilaahay subxana wa tacala iimaankii u diiday ninkii aabbihiis oo gaal ah ama eebbihiis oo ilaahay la diriraya iyo walaalkiis iyo reerkiisii tolkiisii jeclaaday haddii ilaahay iimaankii u diiday ida kaanuu muxaadiina allaha warasuula hadday ilahay rasuulkiisa ay ka soo horjeedaan faman waada alkaafira alabcadiina canhu bal ka warran gaalka fog ninka jeclaaday bu gaalka fog ninka jeclaaday ka warran bu aan uba dhawo isku tol ba maaha isma afgartaan isuma dhawa isku tol maaha kalarka xataa isuma eka ninkii nimankaa jeclaaday muslimiinta ka jeclaaday bal ka waran buu yidhi fa huwa wlaa bian laa yakuna muminan kaa ayaa marka u owlaysan inuusan mumin noqon ninkii gaal raacay maxaa loo bahan ya ikhwani alwalaa walbaraa gaalo iyo gaala raac in xariga loo jaro ninkii gaal raacay warkiisa ujeedaan meel daran buu ku dambeeyey miyaan ahayn gaalnimuu ku dambeeyey ninkii gaal raacay okay weli inu sii wadno culimada hadalkoodii arrinka ku saabsanaa maxaa jira arrinkaan mushkiladda mushkilad dhamaan la wey laa tantahi ma dhammaanayso sidaa darteed baynu wadaaddo caaw o dhan wadaadaan idinku dul akrinayna qaala ibnu xasam gaal raac buu ka hadlaya isaguna ibnu xasan wuxuu yidhi walow kaana kaafiran mujaahiran galaba calaa daari min duuri lislaam hadduu nin gaala ah oo gaalnimadiisa caddaysanaya uu waddan islaama intuu ku soo duulo qabsado oo ka xoog bato wa aqara almuslimiina biha calaa xaalihim muslimiintana xaalkooda u daayo oo yidhaahdo diintiina idinku faragashan maayo iskaasi diintiina waxa maanta socda wey sheekadan bal fiirsada soo sheeko maanta taalla waaqica maaha waaqicay taallaa fi somaal wa fii kayri somaal bay taallaa gaal baa kugu soo duulay waa ku qabsaday laakin la iska haysta ilaa annahu isagu huwa almaaliku laha almunfaridu binafsihi fii dabdihaa laakiin umuurta isagaa maamula isaga ayaa umuurta maamulaya dushaasuu naga haystaa umuurta isagaa noo maamuli laakiin salaadaada isku tukan kartaa cid kuma hayso tuko ma maaha sadan iska tuko sunnayaashii habeenkii salaatuleyl cidi kuma haysato dugsiyadaada ha kuu furaadeen cidi kuma haysato qur-aankaaga iska xifdi cidi kuma haysato gabdhu ha xijaabteen cidi kuma haysato laakiin umuurta ninkaan odagaa maamulaaya maxaa yaqi amison maxaa laga rabaa xabadda loogu ridaaya maxay nagu haystaan iyaga meel fogay ka yimaadeen waa iska noqon doonaan wax allaale wax dhiba madi iyo diin u diideen masaajidadu waa furan yihiine furaha naga qaada sax suma niraan hadalkaa hadalkaasaynu niraanayo ogaada yaqi amison iyada ma soo duulin meeshay iska joogtaa wax dhiba male annagayna ilaalinaysaa u fiirsada marka sheika wuxuu ka yidhahda arrinkaa wa huwa lakin isagoo caddaynaya bidiini hayri islam laakiin ninkaas wuxuu caddaystay diin aan islaamka ahayn buu aaminsan yahay lakafara waxaa gaaloobaya bilbaqaa'i macahu bilbaqaa'i macahu kula man caawanahu wa aqaama macahu wain iddacaa anahu muslimun joogitaanka uu joogayo waddanka muslimka uu joogayo nin kasta oo ku caawiya ayaa ku gaaloobaya oo la jooga hadduu doono muslim ha sheegtee warka maqasheen oo malaynaya yaa yidhi warkaan aniga ma ayri sheekh <laughs> qarniga afraad weeye ninka hadlaya waa qarniga afraad ee islaamka waa maqlaysaan oo malaynaya warka si fiican oo maqasheen amison waa waa amison sheekadaanba shiiku inuu maanta amison ka hadlayo kun sano kadib inuu amison ka hadlayo malays amise ninka meesha ku haya oo ku gaaloobaya hirsho adinkuna waxaad leedihin dadkii muslimiinta a ah, muslimiin wey ah, yaa ka salaad badan yaa ka soo badan yaa ka qur-aan badan wadaadadii baa ku jira wadaad shareecada wadaad wadaad ma garanayso qawaacid la dejiye weeye ninkii halkaa soo mara koorta laga goynaa shareeco waayo waxaan imise wadaad baa la gaalaysiiyey akhwaani fakrudiin irazi yaa garanaya man huwa fakrudiin irazi kulli waa garanaysaa soo maa culamada shaaficiya culimada ugu waaweynaydu waa mutakalimiintu wey halkaanaan idinku hayaa waxa u leyahy sheikh lislaam waa gaaloobay kafir murtadinta ilahay ka baxay limaada maxaa jira liannahu sanafa wuxuu sinifay kitaab ah cibaadat lkawaakib yuu sanifay ma garanaysaa boqor buu usameeyey nin boqora ayuu balaa xoogaa lacag ka qaadanayay ila u baasho waa balaayo nimankaan wadaad bay iska helayaane wadaad ma weynayaane nin wadaada melig berigaa jiray ayaa xidigaha iyo waxyaalaha jeclaa warqad buu u qoray dad kitaab buu u qoray wixii uu jeclaa sheikhu wuxu ley waa gaaloobay buu leeyay biitifaaqi lmuslimiin buu leeyay sheekh waay laakiin wuxuu leeyahay uu ka toobad keenay ugu dambayntii uu ka toobad keenay soo ma garanaysi waa gaaloobay buu leyahy sheekh وقال أيضا وليد بن حزم بان هيسيه وعير شيخه فصح بهذا ana man لحق بدار الكفر والحرب ninkii daar dagaal tag yani gaalo taga gaalo xarbi ah ninkii u gala gaalo xarbiyiinah oo dadka la diriraysa ninkii u gala mukhtaaran isaga oo doortay muxaariban liman yaliihi min almuslimiin oo haddana muslimiinta xigta la dagaalamay kuwa etoobiya raacay oo halkaa farfadhiya wy qolada etoobiya raacdana ma haraysa ogaada waa kuwaan ayagana waa lahayaa beledweyne iyo meeshii la oran jiray doolow iyo raggii fadhiyey halkaana qiil looga helay iyagana waa maxaaradii soo maxaarad muxaaribiin maaha nimankii muxaaribiinta ah nimanka la socda qiilaa loo hela liman yelihi min almuslimiina ee muslimiinta ku xiga la dagaalamayo fa huwa bi hada alficil bi hada alictiqaad shiikhuma oran ogow shiikha irjaa kuma jiro bhada fahuwa bhada lficil ficilkan uu sameeyey murtadun murtad weeye buu yidhi low axkaamu lmurtadiin kullaha axkaamtii ridada oo dhan baa ku dulfulaysa min wujuubi alqatli calayhi in la dilo mataa qudira calayhi mar allaale markii gacanta lagu dhigo in la dilo weye buu kuleeyay laa ilaha illahu buu leya maxa u dishaa soo oranaysaan sheekh wax kula la dila maaa gaaladii buu raacay muxaaribiinta ahayd iyagii buu raacay muslimiinta wuu la diranaya amison kiil baynu helay qoladii kaleo ethoobiya kala socota kiil baynu helay wadaadadu kiil ma waayaan ba yidhi soo ma aragti wa abaaxatu maalihi iyo maalkiisa inuu xalaal noqdo ayaa meesha ka dhacaysa iyo sidoo kaleeto imtisaaki nikaaxihi wagayri dalika haweenaydiina waa ka furan tahay maca salaama way duurkeeda isigi laysa ninka la guursanay soo ma aragti qaala aydan mar kale ayuu wuxuu yidhi haddana wasaxa waxaa saxiixi noqday buu yidhi ana qowla allahi tacaala ilahay qowlkiisii waman yatawalahu minkum fainahu minhum ilahi wuxuu yidhi ninkii gaalo weli ka dhigta oo adinka idinka mida ogaada iyagu ka mid yahay wuxuu yidhi inamaa huwa calaa daahirihi sidaa uu ilaahay u yidhi weeye biannahu kaafiru min jumlati lkufaar waa gaal gaalada ka mida weeye faqad wa hada iscau dhegeysa marka sheekha warkiisa wa hada xaqun buu yidhi laa yakhtalifu fiihi itnaani min almuslimiin laba muslim ba iskuma wakila ijmac wey ijmaacu lmuslimiin haba yaraatee wax isku khilaafay male buu yidhi muslimiintu oo dhan ijmac bay ku tahay ninkii gaalo raacay oo la soo dagaalamay oo caawiyey ama caawiyeyba war kale haddana waqaala aydan mar kale haddana wuxuu yidhi sheikhu hadal dheer aan idin soo gaabiyo wuxuu yidhi fain kaana muxaariman lilmuslimiin muciinan lilkaafiri hadduu ninku gaalo intuu soo raaco uu gaalada caawinayo muslimiintiina la dagaalamayo oo muxuu samaynayaa bikhidmatin khidmu u qabtay gaaladii gaal muxaariba ayuu khidmo u sameeyey biyuu u geeyey caanibuu u geynayaa shiikha wa soo dhigtay soo ma adinka waxaad leedihi niman hawlo waaweyn ku jira waa nimanku waa waa niman mu'miniin wey laakin shiikhu wuxuu leeyahay bikhidmatin khidma u qabtay aw kitaabatin ama warqad buu u qoray kitaaba ayuu u sameeyey fahuwa kaafirun gaal wey ninkaasu ar warkaan intee la geyna kulli waxaas oo dhan majalada labiyo tobnaad ka fiir halkuu idin yaalla majalada labiyo tobnaad baababka ugu dambeeya kitaabu ridda gal akri kitab ridda ku jira waxaan o dhamiyo ibnu xasan kitaabkiisa halkaasuu yaalla akri insha allah maktabadiina waa yaalla akriya somaragti mesha xaal maray culimo kale ma idinku sii dara mase idinku filan tahay kuwo kale ma idinku daraa <laughs> maanta insha allah maanta war baad ka dhergeysaan insha allah soo aragti ibnu qayim raximah llahu tacala isagana aan idin keeno ninkii ibnu qayim baa isagana warkiisa aan idin siiyo soo aragti ibnu qayim raximah llahu tacaala wuxuu ka hadlaya isagana alwalaa walbaraadi buu ka hadlaya iyo gaalada in banaanka laga tago shiiku wuxuu yidhi walmakanati twaliyatu shaqiiqaة اlwalaaya kaana twaliyatuhum nawcan man twaliihim waqad xakma tacaala biana man tawalaahum fainahu minhum ninkii gaala tawaliya oo yani tol ka dhigta oo raaca ilaahay wuxuu sheegay inuu iyaga ka mid yahay walaa yatimu liimaanu iimaankuna ma dhamaystirmayo ila bilbaraa'ati minhum ilaa qofku inuu baraa'o ka qaato maahine waalwalaayatu walaayaduna tunaafi lbaraa'a baraa'ada ayay kasoo horjeed diidaysaa fala haddaad mar marka aad nimankii aad walaayo la la qaadatay oo kol ka dhigatay baraa'a ma jirto bu kule sheek ma horaysa gaalada wallahi danteedan ku wataa inaga maxaan ahnaa yaakhi adiga siyaasi ma tiidaa lagu leeyahy wadaadadan seefulbood niman waxaa jira qunyar socoda ragga xarfaana gaalada sida loo maalo yaqaano wadaadaas ka qaylinaya seefulbood ka qaylinaya meesha laga istaagaya lagu leeyahy nimankaasu marka maxay samaynayaan diintooda iyagu haysta oo ku dhegan bay gaaladuna sidaa uga shaqaysanayaan dheg dheg dheg waa maalaya dhalaya muslimiintu islaamkoodina waa boqol boqol wax allaala wax ka xumaada ma jiraan anigo gaalada soo kodu naqaano maaha ma gaala doqonaa baa jira ila waynu aragnay muddaynu la joognay nimanku waa niman caqli badane wax iyagu aanay rabin maahayna wax kale wax kuma bixiyaane magaalo doqonaayo nimankaan ilahay u qariyey baa jira say jiraan niman loo qariyey annagan waxyagu baasha wa iska doonan lahayn sooma garanaysid shiiku wuxuu leeyahay tunaafi lbaraacatu baraacada walaayadu baraacadii bay kasoo horjeedaa falaa tajtamicu lbaraacatu walwalaa buu ku leeyahy abadan walaayada iyo baraacadu marna ma kulmi karayaan abadan buu yihi weliga suurtagal maha inay kulmaan bu yidhi sheku ma garanaysa waqaala aydan wuxuu kale soo yidhi in allaha qad xakama wala axsana min xukmihi anahu man tawala alyahuuda wanasaara fahuwa minhum ilahay baa xukumay bu yidhi ilahay wax ka xug wanaagsanna male waman yatawalahu minkum fa inahu minhum baa ilahi yidhi subxaana watacala saasaa ilahay yidhi bu yihi shekhu ma garanaysa hadal badan oo wada saas ah ayuu leeyahay sheikhu isagana waxaad ka fiirinaysaa axkaamu ahli dimma kitaabkiisa la yidhaahdo ayaad ka helaysaa majalada koowaad afar boqol sagaashan iyo sagaal hadalkaa ka fiiri xaafid ibn xajar shaaficiyadaynu inu isaga soo noqono bal shaaficiyadin aynu eegno mar kale iyadana xaafid ibn xajar raximah llahu tacala waxa uu leeyahay wayustafaadu waxaa laga faa'iiday wuxuu ka soo hadlay gaalada iyo in laga fogaado iyo inaan loo tegin iyo ninkii u taga oo dhegaysta markay islaamka caynayaan inuu la yahay sa ilahay sheegay subxana watacala ninkii gaalada iyagoo islaamka caynayo wax ka sheegaya ku istihzaa'aya kitaabka ilaahay an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum ilahi wuxu yidhi subxana wa tacala xata yakhuduu fi xadiisin kayrihi inakum idan miluhum haddaad nimanka la fadhiisataan oo iska dhegaysataan marka ilahay baan kugu dhaariyey markaad gaalada projecti ka soo dhammaysanayso maxaa lagu sheega waqad baa la isaga kaa qori qaado miyaa lagu ohan mase horta waa inaad muslimiinta la caydo waa tidhaahdo anigu nin fiican baanahay qola halkaanoo madax adag baa jirta inkaar qabayaala madax adagaala argagixiso ah inaynu la wada dagaalano kulligeen oo dhan baa layna ka rabaa aynu isku tol noqono suma oran sheekada ujeedaa soma halkaa w arrinkaasu ka hadlaya marka sheekhu shiiku warka wuxuu yidhi wayustafaadu waxaa laga faa'iidaya min hadihi arrinkan min hada buu yidhi mashruuciyat alharabu min alkufaar wa min adalama gaalada iyo dalamada in laga carara baa laga faa'iidaya mel ay joogaan ba allan ba xaafid ibn xajar waa sefilbood ma odhanaysaan soo ma garanaysid lianna aliqaamata macahum nimankaa la joogooda lala joogo min alilqaa'i nafsi ila tahluka wey waa naftaada oo aad tahluka ku riday wey dalaaya dooratay diintaadi baad baa u dhammaanaysaa finish adigoo cidlo ah oo aan diin wadan baa soo noqonaysa adoo diintaada wata cabdillahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu hadalkiisa muxuu ahaa haw gelin nimankii madaxda ahayd bu sheegay madaxda ha teginina maxaa jira diintaada adoo wataad u tegaysaa diin wadan baa kasoo noqonaysaa maxaa jira bu yii wuxuu yidhi waxaad isku dayeysaa inaad fadaa u reer magaalayso maxaa jira weliga iska boqorka ummad kasoo horjeeda iyo iska jira markaasaad u reer magaalaynaysa waxaad leedaha ninkaa fiicna ma jiro kuwan kaa horjeeda waa kuwa xun khayr beelayaal wey saa waxaas waran sheekadu waa xumaanaysa marka iska car maxaad imanaysa gaalo marka nimankaa in laga cararo ayaa laga faa'iidaya buu yidhi shiiku arrinkaasuna idaa lam yucinhum arrinkaas waa muxuu yahay haddii uusan caawin weeye walam yarda biafcaalihim afcaashoodan uusan raalli ka ahayn oo ula joogo waa khatar ku jira waa miyaadan arag nafkeenna baa khatar ku jirtaba fain acaana hadduu caawiyo oo uu radiyo ama uu raalli ku noqdo fa huwa minhum iyagoo ka mid yahay taas warkiisa iska daa buu ku yidhi laakiin inaadba iska ag fadhiisato oo aad warkooda dhegaysataaba la diidaya ka carar bu mesha joogaan fategi xaafid ibn xajar baa halkaa ohanaya fatxulbaariga ka eeg isagana arrinkaa majalada saddex iyo saddex iyo tobnaad lixdan iyo lix ka fiiri sheekh axamed ibn catiiq isagana aynu mar kale kusoo noqono culamaau najdi haddana aynu noqono sheekh wuxuu leeyahay waidaa bayana dali wuxuu yidhi waidaa tabayana dalika hadal soo wado faqad taqadama buu yidhi ana mudaaharata almushrikiin gaalo in la raaco gaalo in loo hiiliyo wa dalaalatuhum calaa cawraati almuslimiin muslimiinta in la tusiyo cawradooda meelaha galgalduleeladooda in muslimiinta la tusiyo yaad halkaasi ka liitaan meeshaa kaga dhifo waxaa ma yaqaaniin waxaa ku dhifo saasaa loola dagaalamaa sidaa yeel waxaa yidhaahda tanaa kasii daran ow daba canhum bilisaanin ama carabka ku difaaca sii hore waxayba ahayd waxbaa la tusaaya markaan macalla isugu yimi carabkii aan lagu badbaadi hayn qolooyinkeenna fadhi kudirirka makhaayadaha fadhigaa khatar ku jira yaan ahayn fadhi kudirirkia khatar ku jira qolooyinka meelaha fadhi kudirirka mar dhow laysugu tegi doono oo lagu gorfayn doono caawa muxaadaradii hadhowdii markii tacliiq la saari doono ama berito la odhan doono muxaadaradii qolena waa ka soo horjeeda qolena waa taageeraysa waa laska soo ogyaha waa la odhanaaye gacaan wey waxa la odhan doono waa soo ognahay soomaali baynu nahay waynu isnaqaanaaye oo berito marka halkaa inta loo fariisto la gorfayo sooma garanaysid oo wadaadka xataa qole lagu alxabo oo la yidhaahdo ninkaasu kolley isagoo iska caddeed oo qoladaas u ahaaye sooma garanaysid sheekadu way iska waa way wuxuu yidhi oo wadabba canhum bilisaanin ama lisaankiisa ku difaaca gaalada in la difaaco baa la diidiya soo ma ow radiya bima hum calayhi ama waxa ay wadaan raalli ku noqda kullu hadihi mukafiraat kulligood o dhan gaalnimo weydiisha miman sadarat minhu qofkii ay ka soo fusho min gayri likraahi isagoo aan la khasbin hadduu arrinkaas yidhaahdo ogow fahuwa murtadun murtad weeye wain kaana maca dalika yubgid lkufaar xataa hadduu gaalada necab yahay wayuxibu lmuslimiin muslimiinta jecel yahay waa jecelahay waa waxba ku tarmayso xataa hadduu gaalada necab yahay muslimiinta jecel yahay waa gaaloobay ogow buu yihi shiiku murtad weeye wakararna waqad taqadama dalika buu yihi fii kayri mawdicin wainama kararnaa waxaan arrinkaan usoo celcelinay licumuumi ljahli bihi bu wa shidat alxaajati ila macrifatihi waxaan boqol war baan sheegay haddana inta aan kusoo celcelinaya bu yidhi maxaa jira dadkii baa jaahilka aan fahmihayn iyo sidii loogu baahan yaha bu yidhi shekhu markaas addifaacu ahli sunna walitibaac ayuu hadalkaasi ku jiraa soddon iyo kow ilaa soddon iyo labo ayuu hadalkaas ku qoran yahay makaranays shekh islam ibn taymiya raximah tacala tataarkii buu ka hadlay tataarkii markuu aad iyo aad uga soo hadlay iyo nimankii in lala dagaalamo iyo inay waajib tahay in lala dagaalamo markaas baa waxaa lagu wereeriyey dad lasoo khasbay baa la socda nimankan waa niman tukanayo oo laa ilaha illa allahu la wey hadda nimanka lala diriraayo ogaada niman muslimiin baanu nahay oo laa ilaha illahu la wey nimanka lala diriraayo nimankiibuu marka shiikhu markuu taqriiriyey inuu dagaalkoodu waajib yahay ayuu wuxuu yidhi shiikhu nimankii marka ka taga oo gaalada u taga xaalkoodii marka iyaga u taga muxuu noqonaya xaalkoodii wakula man kafasa ilayhim bu ay tataar alkufaar nimankaa tutaarta ah ee kufaarta ah gaalnimada ku xukunay nin allaale ninkii aada ee u baxsada ee mujaahidiinta ka mid ah min umaraa'i alcaskari ee madaxda ka mid ah askarta wax iska soo goosta hadda nin baa soo goostay sheekooyinka waa maqalla inagaba soo maha nin baa meel hebla ka soo goostay oo xagga galay sheikhi qolada xataa waa ku darayaa fiirsada qoladii qiil baa loo helay xataa qoladii soo goosatay qiil baa iyagana loo helay khatar bay ku jira soo ma garanaysay waxay reebayaan culimadana ma jirto wuxuu yidhi nin allaale ninkii soo goosta buu yidhi oo madaxda ka mid ah wakayra alumaraa'i ama aan umaraba aan ahayn fa xukmuhu xukmuhum isku xukmu iyagu wax allaale waxay ku kala duwan yihiin ma jirto adiga waxa laga yaba inad tiraa ya kay waxa ku jira mid lacag lacag buu caruur korsi buu ku jiraa caruur korsee loo dilaya carruurtiisu korsanaayey <laughs> dadki aki waxaan daacad kama wada ahaa nin baa waxa ugeysa inuu ma garanaysaa uu caruurtiisa ku korsado midna mid waxaan daacad bay ka tahay maxaan samaynaa ma istaajina maxamed oo kaalaya haye yaa caruur korsi u socda yaase dagaalku dhab ka yahay suurtagal miya hadalkaas waa suurtagal maaha sooma garanaysi shiiku wuxuu yidhi iyaga ayay isku xukun yihiin bu yihi wa fiihi min aridati ridda ayay ku jiraan buu yidhi can sharaaci lislaam diinta ilaahay waa ka ridoobeenoo waa ka baxeen biqadri martada canhu min sharaaci lislaam oo martada canhu inta laga ridoobo sharaaci lislaam waida kaana salafu nimankii salafka ahaa qad samuu maanica zakaati weliga hadalkaan soo qabsadaa sheikhu nimankii salafka ahaa haddii ay ku tilmaameen buu yidhi nimankii sekada diiday murtadiin ay murtadiin ku tilmaameen buu yidhi maca kownihim nimankaasoo weliba yasuumuuna soomayey wayusalluuna salaada tukanayey walam yakunuu aan ahayn yuqaatiluuna kuwa la dagaalamaya jamaacatan min almuslimiin muslimiina lama diri lahayn niman miskiin oo salaada tukanaya iyo soomaya laa ilaha illa allahu xajii tegaya yaa sekadii yidhi abubakar kuma keenayno saxaabadii saf bay ka mareen oo murtadiin bay ku xukumeen way laayeen oo koortay ka wada jireen waliba si xun bay u laayeen qayb ka mida dab bay ku rideen gaalada dab baa lagu riday qayb ka mid a qayb iyagoo nool baa bohola laga tuuray qayb inta la dilay baa la qalay ninkii la ohan jiray khaalid ibn waliid radi allahu tacaala canhu wuxuu sameeyey intuu ninkii weliba ninkaa muslim buu ahaa baa la yidhi ma garanaysa maalik ibnu nuweyra ninkii la ohan jiray nin oo qabiilo madax u ah abu ah wuu raacay nimankii ma garanaysaa lakin markii dambeeto uu soo noqday wuu toobad keenay bay yihahdeen culimadu saxaabadii kale saasay u arkayeen laakiin khaalid wuu dilay kadibna markuu dilay buuba qalayba madaxiisi buu intuu soo goostay buu saddex goo ka dhigay intima weyn buu ahaa markaas buu saddex digsi kala saaray waxaasoo rabaa nimanka murtadiinta inuu cabsi geliyo oo yidhahdo ninkaan dadku cunaa waaba la cunay hilibkoodiiba saasaa la yeelay nimankii ma garanaysa fa kayfa buu yidhi bal ka warran nimankii noocaas ahaa oo aan cidna la dirirahayn tukanaayey oo soomaayey ayaa la gaalaysiiyey fa kayfa biman saara maca acdaa'i illaahi bu ka waran nimankii acdaada ilahi raacay warasuulihi qaatila lilmuslimiina muslimiinta isagoo la dagaalamaya maca anahu isagu waalciyaadu billahi low istawlaa haulaai almuxaaribuun lilahi wa rasuulihi almuxaaduuna lilahi wa rasuulihi almucaaduuna lilahi wa rasuulihi calaa ardi shaam wa masr sidaa ay tahay weliba haddii nimankaas tataarka la yidhaahdo ee ilaahay rasuulkiisa la diriraya ilaah rasuulkiisa la collaysamay ay qabsadaan masr iyo sham intaasa u hartay markaas yani dhulkaasoo dhan ciraaq waa soo leefeen waa qabsadeen sham way qabsadeenoo waa laga saaray ibnu taymiya aan dhalan baa laga saaray ibnu taymiya dhashay weli dagaalku waa socdaa laba sana adinka dagaalka u koran laadihi yaa nahay soomaali iyo sabir yaraan waan iska garanaya dadkii waa dhammaaday baqdaad laba milyan baa lagu dilay afartan maalmood laba milyan oo qof baa waxa lagu dilay arbaciina yowma somaliya ma ka dhacda waxaas waana la dagaalamaya dagaalkii lama joojin waa lana dilo waa dhamaanayna nimankaan isu dhibno lama oran afar afartan maalmood buu dagaalku socday hal qof oo sunniya oo badbaaday ma jiro ilaa qof taajir ahaa oo lacag laba shiicada intuu u tegey lacag saadisay iyo hal hal qof oo laga yaabo inuu qubuuraha dhex galay oo halkaa lagu waayo maahin qof kaloo sunniya ma soo harin afartan maalmood buu dilku socday dabxi muslimiinta loo dabxay laba milyan hal milyan ilaa laba milyan buu leyahy ibnu kaiir raximah llahu tacala inta udhaxaysa baa la dilay oo muslimiina waa la soo tegey sham baa la qabsaday xalab baa la qabsaday waxaa la qabsaday meesha la yidhaahdo dimashik baa la qabsaday waa laga tegey xuduudda masr baa la tegey raggii waa is aruursadeen koox yar yar baa soo baxday shiiku noo sheegi doona fi-an yar baa soo baxday reer masar iyo reer shama waa ay saruuriyeen khilaafadii waa la dilay war waxa mashaakilku ka taagan yahay oo khaliifa ma jira dagaalkiia hogaaminaya mey iska kala tagaan inoo khaliif ma jirin khaliifki waa la dilay magaaladii waa lagu baaba'ay muslimiintii khaliif ma haystaan dagaalkii wax hogaamiya lama haysto oo nin maal iska kala tago khaliif ma jire waxyaalaha ina soo galay bay ka mid tahay miyaan ahayn irjaagu wuxuu keenay bay ka mid tahay oo yaa dagaalka wada khalifo ma jira see loo dagaalamaaya saddex sano muslimiintu khalifa ma lahayn alaata sanawaat ma kaana cindahum khaliifa awalba khaliifkaasu muxu aha nin iska miskiin oo baqdaad haystaba laakiin magac buu iska aha iska jira laakiin waa la dilay muslimiintu khaliifo male kuwii xataa meelaha dadka lacagta ka gurguran jira o iska kala carareen madaxa iska kharbaanayna bay ahaayeen oo lacagta iska aruursada waa kala carareen culimadii laba qaybood ba u kala baxeen qismayn ninkii boqorka ah xalab buu degey odaga ahaa kadib culimadii laba qismi ba u kala baxeen oo qism waxay yidhahdeen ninka aynu shaqo ka doonano maantayba noo dhacatayba boqor baa caradii qabsaday saas darteed lacag buu haystaa waa nin boqora shaqo aynu ka doonano oo maxay rabnaa qadaha noo dhibaynu nanaha rag badan baa dhaqaajiyey xalab baa la tegey waa laisku faliso wadaadadii ninkii lacag badan ayaa warqadii loo qoraya laaluush baa la bixinaya wadankii waa la haystaa waxaa la bixinaya laaluush maxaa la rabaa sidii shaqaale loo heli lahaa wadaadadii waay cid kaleba shaqa ma helaysoba wadaadadi wey nimanka shaqada helaya masiibaa ka taagan sooma aragtaan wadaaddo kale waa is abaabuleen iyagii reer masar dagaal bay galeen ilahi waa guulaysiyey subxana wa taala laakiin dagaalkii waa dhammaan waaye boqol sano meelahaasi socday dagaalka mar kasta way soo noqonayaan ibnu taymiya dagaaladii ugu dambeeyey buu ka qayb galay markuu ka hadlayo waayadaan dambe wey waxa uu leeyahay nimankaasu marka haddii ay dhulka qabsadaan shaam baa dadkii u haray iyo masare haddii ay qabsadaan muslimiintii waa u dhammaatay maca salaama weeye haddii ay qabsadaan buu yidhi shaam wa masr fii mili hada alwaqti buu yidhi laafdaa dalika ila zawaali diin alislaami diinta islaamka waa u dhammaanaysaa wa duruusu sharaa'icihi sharaa'icdana waa dhammaanaysaa finish ciraaq waa laga kicin waayo way iska haystaa muslimiintu weligeed isma dhiibin hal dhiibo maanta unbaa la maqlaya akhwaan maanta unbaa waxaan haynaa hal dhiibo muslimiintu weligeed isma dhiibin bale kastoo ku dhacday say u dagaalamayeen ayay iska kicin jireen shiiku marka wuxuu ammaanayaa daa'ifadii u kacday ee dagaalantay buu ammaanaya innaga qoladan habaaro wey amaa daa'ifatu bishaami wa masrba daa'ifadaa shaam iyo masr joogta iyo wanaxwihi ma iyo wixii la mida fa huwa fii hada alwaqti almuqaatiluuna nimanka u dagaalamaya can diin lislaami diinta ayay difaacayaan buu yidhi wa hum min axaqi nnaasi dukuulan fii daa'ifati lmansuura waana kuwa ugu horeeya ee ugu xaq badan ee gelaya daa'ifatu lmansuura weye bu yidhi bal wuxuu yidhi iyagaa muslimiinta matela bu yidhi hadal kaloo dheer ayuu leeya wuxuu yidhi iyagaa muslimiinta matela maantay haddii nimankaa la dhulkao dhan buu soo tiriyey xijaaj waa la qabsaday suufiyo iyo bale iyo baas iyo qubuuraa lagu caabudaa meeshii la ohan jiray maxay ahayd waa u dhammaatay ciraaq waa la haystaa meeshii la ohan jiray yeman waa u dhamaatay waa u dhamaatay meeshii la ohan jiray africa wuxuu yidhi iyagaaba u baahan in lagu jihaado shiiku oo reer baadiyo iska noqdeen iyagaa jihaad u baahan carabina u dhammaatay waxa keliya oo ka nool meesha waxa weeye fia waaxida waa fi'ada sham joogtay kuwaasa muslimiinta matala buu ayuu yidhi sheekh raximah tacala sidaasuu marka shiiku hadalkaa ayuu sheegay majmuucada ayaa ka fiirinaysa majalada sideed iyo labaatanaad ayaa warkaas ka helaysaa sidoo kaleeto waxaad kaloo ka heli kartaa iyadana fataawa alkubrana waa ka heli kartaa majalada sideed iyo labaatanaad ka fiiri shan boqol iyo soddon ilaa shan boqol iyo soddon iyo kow ayaad ka fiirinaysa <clears throat> halkaa marka maxay noo ka soo baxay akhwan wakti badan baa hadlayay baan umalaynaya laa shaka fi dalik gaalo inaan waxba lagu darsan karan ninkii gaalo raacana inuu lamid yahay warkii culimada halkaas ku dhamaaday alwalaa walbaraa in la helo gaalo iyo wixii raacay banaanka laga maro calmaaniinta haddaan idin akrin lahaa iyo nimankii suufiyada awlii haray qubuuriyiintii iyagana ayaa iyagana ii haray bal qubuuriyintan aan idin raaciyo iyagana beri laga noqdo wey qaala sheekh isxaaq ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan waa min fuqaha raggi waa daalaan umalaynaya inta hadliisha ma joojiya raggi waa la daalaya waa garanaysa waa ninka waa min waa min waxa wey min callaama wey culimada callaamada ahayd buu ka mid yahay waxa wawo u ah maxamed cabdiwahaab culimaa najdi waa culimada ugu faqiihsanaa wey wuxuu leeyahy kutub aad iyo aad cajiibu cajiiba ah buu leeyahay innaga nimankaa moogtaa fatxulmajiidkeena ka soo gaaray miyaan ahayn kutubtoodii waxa inoo ka yimid fatxulmajiidka bes nimanka kutubtooda maba naqaanba nimanka kutu waa nimankaanu waa nimankii tawxiidkan u dagaalamay oo tawxiidka macnihiisa fahmay oo lagula dagaalamay oo culimadii baa gooyey nimankaa culimadii oo dhan baa gooyey caalamka joogay walidalika sheekh maxamed cabdiwahaab waa ta arta waxa rasaa diray yuu u diraya culimo iyo yihiin culimada salafiyiinta ahaw waxay leeyihiin niyow waxaad noqotay khawaarij dadkii baad iska laynaysaa masiibaa kugu dhacday ciraaq baa lagala soo hadli shaam baa warqad looga soo diri xarameynkaa looga soo diri culimadoo dhan ba haysataa nafti alla lahayd baa qabatay shiikaan xataa hadalkan hadda uu oranaya nin shiikha buu ku radinaya laakiin fawaa'idka ku jira ad baynu ka faa'iidaysanayna wuxuu yidhi shiiku wuxuu ka hadlayaa qofka golooyinkan qubuuraha iyo caabuda ayuu ka hadlaya nimankaasu mushrikiin bay u yaqoon jireen iyagu bal warkooda dhegaysta nimankaas wuxuu yidhi ana man cabada maca allahi hayra faqad ashraka shirka alakbar aladi yanqulu can lmillati hiya aslu lusuuli wabiha arsala allahu rusula waanzala lkutuba ilahay waxaan ahayn ninkii caabuda oo barya ama caabuda waxa weeye qofkaas wuxuu ku dhacay shirkiga weynaa kaas oo diinta ka saaraya maxaa jira arrinkaa in la sameeyo waa aslu usuul wey iyada ayaana ilaahay subxaana watacaala tacaala oo rususha la soo diray kutubtana uu us ku soo dejiyey wa qaamat cala annaasi alxuja ilahay xujadii buu ku soo dejiyey birasuuli wa bilqur'aani wahaakada wahaakada sidaas baad tjid tajidu ka helaysaa buu yidhi aljawaaba min aimati diin culimadii diinta fi dalika alasli asalkaas can takfiiri in la gaalaysiiyo man ashraka billahi ninkii ilahay shariik u sameeya shirkiga weyn weeyehe fainahu yustataabu waa laga toobad weydiinayaa fain taaba hadduu toobad keeno waa okay wailaa qutila waa la dilayaa laa yadkuruuna ma sheegayaan buu yidhi altacriifa fi masaa'il usuul hadalkan wuxuu arrinku sheiku ula jeedaa nimankaanu markay nimankaa la dagaalamayeen oo ay laynayeen oo ay birta saareen ayaa waxaa lagu yidhi sidee baad nimankan u laynaysaan adinkoo aan xujadii ku oogin arrinkan inay garan waayeen baa laga yaabaaye sheekhu marka wuxuu kuleeyahay ninkii qur-aan soo gaaray rasuulna u yimi arrimaha looguma cudurdaarayo laakiin ninka loo loogu cudurdaarayo oo la baarayo oo qofka inta lala fadhiisto arrinkaan loo sheegayo umuuraha khafigaa weeye buu ku kuleeyahy taas bu kuleyaha magaranaysa wuxuu yidhi shiku ma sheegayaan buu yidhi wainamaa yadkuruuna waxay sheegayaan atacriifa buu yidhi almasaa'il alkhafiya umuuraha qarsoon laakiin qabri in la caabudo ilahay waa horuu diido qur'an buu kusoo dejiyey mushrikiintii wax kale miyaa lagu leenaya nimanku iyagu waa xajin jireen xajka waa tegi jireen waa cumraysan jireen sadaqay la bixi jireen ma garanaysaa wahaakada ilahay inay u dhowaadaan bay doonayaan wamaa nuqaribuhum ilaa wamaa nacbudhum ila liyuqaribuna ila lahi zulfaa bay lahaayeen maxaa kaloo nimanka lagu laayey dibta lagu geysta maxay tahay wuxuu yidhi shiiku marka inama yadkuruuna tacriifa fi masaa'il alkhafiyati alati qad yakfaa daliiluha cala bacdi almuslimiina ka masaa'ili naazaca biha bacdu ahli اlbidaci kaalqadariyati walmurji'ati oo fi mas'alati khafiyati kaasarfi wاlcabsi sida ma garanaysaa madiidada iyo wixii la midka ah iyo umuurihii ay qadariyada iyo murjicada iyo ka hadleen oo la isku khilaafay umuurahaasoo kale ayaa inta loo fadhiisto qofka la magiciisin karaa laakiin umuuraha waaweynka maya buu kuleeyahay wa kayfa yucarif wa kayfa yucarafuuna sidee baa loogu sheegayaa cibaada alqubuur nimanka caabudayo qubuurta wa hum iyaguna laysuu bimuslimiina war shiikhi war cajiibu layihi warkaasi maxaa dhegaysta laysuu bimuslimiina muslimiin maba caabud maba ahayn wax loo sheegay waaba lala dagaalamaya waa muslimiin weeyaa ah buu yidhi ma garanaysa walaa yadkuluuna ma soo gelayaan buu yidhi fii musama alislaam islaamka magaciisa muslimiin lamaba ohan karaba mushrikiin keliya loogu yeerayaa buu yidhi insha buu yidhi see ba wax loogu shegi bu yidhi nimanka shiikha warkiisa waa fogyahay soo ma aragtaan innaga maxaynu nidhi culimadii waxna bartay weeye waa culimadayadii maxayna bareen shirki bayna bareen waa inagii wixii ilaahay subxaana watacaala baa naga soo naga soo gaaray haddaynu maanta waxaa ku dhiman lahayn soo khatar kumaynu jireen diin nama soo gaarsiina diinta saxaabadii nebi maxamed baa na soo gaarsiiyey saxaabadii nebi moxamed ayaa diinta na soo gaarsiiyey kuwaannu diintii naloo keena bay naga taxriifiyeen oo naga leexiyeen adinkuna waxaad leedihin diin bay noo keeneen culimada iyadu wey sooma aragtid laysuu bimuslimiina muslimiinba maaha bu yihi walaa yadkhuluuna fi musama alislaami wahal yabqa maca ashirki camalun bu shirki markii lagu dhaco shirkiga weyn camal miya haraya buu yidhi wallahu tacaala yaquul laa yadkhuluuna aljanata xataa yaliza aljamalu fii sami lkhiyaam jannaba ma gelayaan ilaa uu awrku uu irbadda dulkeeda galo mana geli karayo wey waman yushrik billahi fakaanama khara min alsamaai fatakdafuhu dayru aw tahwi bihi riix fii makanin saxiix saa ilah yidhi subxana watacala ninkii ilahay u yeelay subxaana watacaala ninkaasu nin bohol laga soo tuuray oo kaleeto weeye oo dabayl intay qaaday meel daran ku tuurtay wey in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika baa ilahay leyahy subxana watacala waman yakfur biliimani faqad xabida camaluhu ayaa ilahay yidhi bu isha ilaa kayri dalika min alaayaat xaggee bay nimankaanu muslimiinka yihin bu yidhi isheeg bu yidhi wadaad buu la hadlaya ninkay isku dhegan yihin wadaad kale wa oo warkaanu sheegaya ma garanaysa walakin buu yidhi hada almuctaqad yalzimumuhu muctaqadu qabiix bu yidhi muqtaxu shiku aaminsan yahaw oo uu leeyahay see baa u gaalaysiisay yaa gaalaysiin kara ummaddan maadaa u tacriifiyey arrinka u sheegay maadaa la fariistay intaad la fariisatay shiikii buu haystaa wuxuu leey waxaad aaminsantah waa qabiix buu wa huwa buu yidhi ana alxujata lam taqum cala hadihi lumma ayaad leedahay buu yidhi birasuuli wlqur'aan rasuul iyo qur'aan wawa imaanba ayaad leedahay mar horaba rasuulkii qur'aanku u yimid mar hadduu u yimid xujada kaloo hartay maxay tahay bu qur'aankuna waxa uu ka degayay in qubuuraha in la caabudin waayo qur'anka baa kaa badiyana xifdisanya yaaba culimo sheeganayaan yaan ahayn waxay ku leeyihin naxnu culamaa annagaaba culimo ahe qolooyin dambe ciyaal suuqaa soo baxe kuwaasaan lanaab bay leeyihiinba culimada ummadaba annaga weeye hadday ohan lahaayeen caamal naafian lahay soo ma garanaysid xaggeebay ka noqonayaan bu yidhi sheku ma garanaysa wlqur'aani buu yidhi nacuudu billahi min suui lfahmi kii buu leeyahay suu la yaaban yahay suu fahamkaaga ayaan ilahay ka magan gella bu yidhi aladii awjaba lahum nisyaana alkitaabi wاrasuul kitaabkii iyo rasuulkii buu ilowsiiyey bal ahlu ahlulfitrati nimanka ahlulfitrada oo kitaabo soo gaarin aladiina kuwaaso lam tablughum risaala risaaladu aanay soo gaarin iyo wlqur'aanu iyo qur'aan aanu soo gaarin buu yidhi wamaatuu cala aljaahiliya jaahiliya ku dhintay laa yusamuuna almuslimiina bilijmac nimankaa muslimiin laguma magacaabo iska daa niman qur'aan soo gaaray ka leexday niman qur'aan uusan soo gaarin hadday dhintaan haba yaraatee wax ku magacaabay nimankaa muslimiin ma jiraan biijmaacin walaa yustakfaru lahum ilaah u naxariisona lama ohan karo wainama ikhtalafa ahlulcilmi ahlulcilmigi waxay isku khilaafeen fii tacdiibihim fi laakhirati aakhirada ayaa laysku khilaafay nimanka ma la cadaabaya mase la cadaabi maayo ayaa laysku khilaafay maahine adduunka xaggiisa gaalay ku xisaabsan soo ma garanaysi xukmu tafsiir ayuu shiiku hadalkaa uu ku oranaya risaale uu leeyahay oo xukmu tafsiirin mucayan la yidhahdo qof geliya in la gaalaysiin karo toban afar iyo toban ilaa shan iyo toban ayuu hadalkaa ku oranaya wy waraaq badnahay waa garan nimankaa marka halkaa wuxuu ku yidhi shiku wax allaale wax lagu darsan karo haba yaraatee ma jiraan islaam lagumaba sheegi karo waa mushrikiin shekh islam ibnu taymiya aynu fiirino wuxuu yidhi shiku wuxuu yidhi wlcaalama buu yidhi inamaa xadaa can ra'yi bani jin waxa wuxuu yidhi bal kullu shirkin fi lcaalam shirkigaasoo caalamka ka dhaca buu yidhi inamaa xadaa can ra'yi bani jinsihim waxaa ra'yigaa waxa u keena buu yidhi dad jinsigooda dadka ah ayaa u keena wax kasta oo caalamka ka dhaca shirki kastaoo caalamka ka dhaga ka dhaca dadkaa dad jinsigoodaabaa u keena buu yidhi ma garanaysa fahum alaamiruuna bishirki buu yidhi alfaaciluuna lahu waxa weeye shirkiga ayay amraan oo ma garanaysaa ay sameeyaan waman lam ya'mur minhum qofkii aan shirkiga amrin bishirki buu yidhi wuxuu yidhi falam yanha qoladaan inaga waa shirkiga ma diidaan buu yidhi bal yuqiru haaulaa'i wa haaulaa'i warkaan inaga waa dhegeysta laakiin labada qoloba muxuu leeyahay kuwaanna waa muslimiin kuwaanna waa muslimiin aniga dhexdhexaad baan ahay shirkigii iyo iimaankii buu dhexdhexaad ka noqonaya macquul maaha inaad dhexdhexaad noqoto laa yumkin haada xaq iyo baatil dhexdhexaad lagama noqon karo laabudda inaad mid ku biirto haddaad tidhahdo dhexdhexaad baan ahay baatilkaan kugu tirinay ila masaa'il alkhafiya umuur masaa'il alkhafiya hadduu arrinku yahay oo masaa'ilkaasi uu khafi yahay way dhici kartaa inaad tirahdo arrinkaa umahay laakiin umuuro jeli ah oo muuqanaya inaad tiraa dhexdhexaad baan ka ahay sheekada ma soconaysa wuxuu yihi shiiku wain rajaxa almuwaxiduuna tarjiixan in kasta oo laga yaabo in dhinaca muwaxidiinta la tarjiixiyo oo la yidhaahdo kuwaasa rajaxan maa faqada rujxa hayrahu lmushrikiin oo mushrikiintu iyagu waxay iyagu waayeen la yihahdo xoa kuwaana ka fiican laakiin kuwaana wa kuwaana wa lakin kuwaana xogaa kasi fiican la yidhahdo saasoo kale in la yihahdo waa laga yaaba bu yiri makarayta sheekhu waqad waxaa laga yaabaa buu yihi shiku yucradu can amrayni jamiican labadaba in la iska daayo farha laga qaado layaanu midna kumaba jiro baa laga yaabaa fatadabar hada bu yihi fainahu naaficun jiddan arrinkaa aad bu uficanya dhegeyso bu yihi wakadalika aladina kanuu fi milati lislam laa yanhuna can shirki bu yihi wayuujibuuna tawxiid shirkiga ma aanay reebi jirin tawxiidkana ma aanay waajibin jirin bu yihi bal yusawixuuna shirka laakin waxayba samaynayaan shirkiga ayayba leeyihiin waaba sheeko iska socon karta iska cuntami karta ayayba odhanayaan soma garanaysa shirkigu waaba iska caab waaba iska socon karta dhib malaya waxaa ka mid a ah qawaaniin wadciya shirki in la taswiiqiyo oo la yidhaahdo laa ba'sa bihi waaqicii bayna ka xoog batay meelaynu aadno male waxaynu qaban karno haba yaraatee ma jirto sidaa darteed xoogaa aynu islaamkana inta layna ka ogol yahay aynu isuga darro waxaynu isku daraynaa shirkigii iyo tawxiidkii aynu isku daraynaa walciyaadu billah khatar wey taswiiq ashirki yaa khay kuwaan dhib male qubuurahooda ha iska macno male qubuurahooda ha iska caabudeen waxay doonaan ha iska sameeyeen muslimiin weeye inaguna aynu wax isku darsanno taswiiqa shirki bay samaynayaan bu yidhi intooda badan bu yidhi sheku ma garanaysa wadaadadan warkooda waa cad yahay waya'muruuna bihi wahum idaa halkaan si fiican fiirsada wahum idaa dacuu tawxiid hadday tawxiid yeeraana bu inamaa tawxiiduhum bilqawli la bilficli tawxiidkooda waa iska qawle ficil maaha maxaa jira tawxiidkii muxuu ubaahanayaa wuxuu u baahanayaa ficil buu ubaahanaya dagaal buu ubaahanaya tawxiidkii si loo hergeliyo dagaal buu u baahan in la dagaalamo ayuu mararka qaybtood u baahanaya in la sugo oo la hagaajiyo ayuu u baahanayaa laakiin qoladan isaga muxuu yidhi way samaynayaan waxa keliya oo ay samaynayaan buu yidhi waxa weeye inay yidhaahdaan annaga wax ayagu wa iska hadal hadalkaa haddii wax ku qaadanayaana maca salaama haddii kaleetana waa iska tegayna anaga waxba naga badeli wama calayna ila albala nebi maxamed sal ly slam saas sameeye maya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sheikh islam baa wuxuu ku celceliyaa laqad arsalna rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizana liyaquma annaasu bilqist waanzalna alxadiida fiihi ba'su shadiid wamanaaficu linnaas ilaahay subxaana watacaala kitaab keliya iska soconaayo ma soo dejin bir buu soo raacay xagtaa macnaheedu kitaabkaa lagu soo bandhigaa qaado haddaad diddo biro halkan ku taala bir iyo kitaab wada socda tawxiidki sidaa ayuu ku hergeli haddii kale sheeko waxba kuma soconaayaan sheeko dad baa ka tegi dadna uu iska dayn laakiin in laga wada tago macquul maaha suurtagal ma noqonayso kulli in laga wada tago macquul ma noqonayso isagana halkaa shiikii baa kusoo guuriyey hadda aan sheegayey ayaa tagsiir wuxuu kusoo guuriyey xukmu tagsiir ilmucayan ayuu hadalkan kusoo guuriyey sheikhu uu leeyahay ayuu kusoo guuriyey risaaladiisa la yidhaahdo ayuu kusoo guuriyey halkaa marka waxaynu ka ogaanay iyadana nimanka qubuuriyiinta la yidhaahdo ahlusunna laguma sheegi karo mamnuuc in la yidhaahdo ahlusunna weeye waa mamnuuc waa adigoo yidhi gaala muslimiina mamnuuc wey laguma sheegi karo qubuuriyiin mushrikiin ku sheeg laakiin inaad tidhahdo nimankaas ahlu sunna weeye ee saxaabadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam magacii ay lahaayeen aada nimankaas siiso arrin khadiira wey waa arrin aada iyo aad khadiir u ah wey saa darteed magaca ay la baxeen oo ay bililiqaysteen ee bililiqadaa ha qaadan adigu hayeen bililiqo wey in laga soo dhigaal rabaa adigana waaba usii sheegaysaa mamnuuc kadalika nimankaa haba yaraatee wax iskaga xikeen xiran haba yaraatee ma jirto wey warki waa batan malayna imsaa la maraya sheekh saacaddii ya ah. su-aalaha waa isku dayneyna insha allah warkii aynu sheegnay kaligana ku filan su-aalaha culimadaa weydiinaysaa insha allah warkan waxaa insha allah war yar baan kusoo xiraya warkaa yarkaa aan kusoo xiraya waxa weeye waxaynu sheegnay qolada baraada laga qaadanayo gaalo waxaynu sheegaynay qoladii baraa'ada laga qaadanayo mushrikiin ilahay u shariig yeelaya qubuuraha caabudaya qubuuraha ku wareegaya baraa shaqo iskuma lihin calmaaniyiin nimanka calmaaniyinta la ohan jiray isku tol baa nahay iyo sheeko sheeko iyo waxaas uma shaqaynayso baraa'a iyagana in laga qaataan raba qayb ka mid waa ah soo sheegnay bal hadalkan aan idiin akriyo culimada qayb ka midi ee nimanka ay ka sheegtay calmaaniyada iyadoo ka hadlaya waayo calmaaniyada maxay tahay asalkeeda ilaahay shareecadiisa oo la burburiyo wey dhulkana kufri la keeno oo kufri lagu xukumo wey ahmiyadda ay u socdaan intaa wey ikhwaan maanta wadaadadii iyo calmaaniyiintii waa isdhex galeen waxay noqdeen walaalo taxaaluf bay sameeyeen ahlu tawxiidkii bay taxaaluf ka sameeyeen ka soo horjeeda walciyaadu billah waad garanaysaan oo nabigeenu sala allahu alayhi wasalam man iddacaa dacwa aljaahiliya fainahu min jasa jahannama jahanamo xaabadeedii wey buu ley nebigu sal slam dacwa aljaahiliya waxaa ka mid a ah, waxyaalaha ay ku shaqaystaan qawmiya ay yidhaahdaan annaga maxaa naga taqaan soomaali baana la yidhaha annaga maxaa naga taqaan waxaana la yaman annaga waxaana la yidhaahdaa kenya annaga waxaana la meel heblaayo iyo wixii lamid ah wixii afkayaga aan ku hadlin magaalada magaaladayada aan deganayn ajnabi bay naga yihiin hada alkalaam ilahayna subxaana watacaala tacaala ummadda waxa uu ku walaaleeyey diin wey muslimiintu dhul ma kala leh ina alarda yaa iska leh ina alarda lilah boqcadda aada dhisatay baad ku leedahay dhulka bes meesha gurigaaga ku yaal iyo beertaada ninkii kugu yimaado ka celinaysaa beertaada ceelkaaga gurigaaga ninkii kuugu yimaado sharcigaa ku banay inaad ka celiso dhulkaa kale muslimiinta kama xigtid wax ajnebi la yidhaahdo muslima ma jiro ajnebi waa gaalow xataa hadday waddanka ku dhasheen ajnebi wey soo ma aragti maxaa jira ilahi subxaana watacaala muslimiin iyo gaalu yaqaan inama waliyukum allahu warasuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakata wahum raakicuun waxa keliya oo wilaayadiina iska leh walaayadiina qolada sokeeyaha idiin noqonaysa keliya waxa weeye ilaah iyo rasuulkiisa iyo muminiinta baasaboorkeenna laa ilaaha ila allahu caalamkeenna laa ilaaha ila allah wey calam buluugni jiro waxaa jira qawmiyad weeye wuxuu tilmaamayaa qawmiya soomaali la yidhaahdo calankii yaa la bedelay waa la bedelaya muxuu yahay calanku warqad la caabudo miya laa ilaaha ila allahu calankii nebi maxamed baa lagu bedelayaa laa ilaaha ila allahu midna baad caynaysaa mid buluug ahoo gaal ku sameeyana waxaad leedahay calankii baa la bedelay daaquud la caabudo wey ka tirtira halkaan halkaan horta marka masjidka lasoo soo gelaayo waxaasaa ku tasawiran anu waxaan alla iskaga tirtira xajir qawmiyuu muujinaya daacuud la caabudo wey waxaaba calanna ha qaadanino faraha ka qaada calankeenna waa laa ilaaha ila allah baasaboorkeenna waa laa ilaaha ila allah dhulkeenna ilaahaybay iskale calmaaniya waxa ay doonaysaa waxaa dhan inay tirtirto madaabadii baa usa cabinaya qaybo ka mid a mashaakil waay sheekh cabdiraxmaan almuxamed addawsarihi waxa uu leeyahay hadal dheer buu soo waday calmaaniyadu kaga hadlaya markaasu wuxuu yidhi wajahati haalisa walaa shaka ana alxukma lilcalmaani haddaba buu yidhi limillati ah, ibraahim xukunka cilmaanigaahi buu yidhi waxa uu burburinayaa oo u socdaa millata ibrahim alati hiya diin اllahi min ciddati umuur axaduhaa dhinacuu ka burburinaya waxaa ka mida buu yidhi axaduhaa wuxuu keenay buu yihi iijaabu muwaalaati acdaaءi illahi min alyahuudi wاlnasaara wالsaabi'ati waman shaakalahum min almalaaxidati wاlmadaahibi اlmunxarifa mu'akhaati ayuu walaaleeyey bu yidhi ma garanayso dhinacuu ka burburinaya waxa weeye kow waxa uu kuu keenay buu yidhi in ilaahay acdaadiisa subxaanahu watacaala walaala laga dhigto bu walaaluu kaaga dhigayaab nasaaradii iyo yuhuuddii iyo wixii lamidkaa iyo saabiadii iyo qurunkii iyo madaahibtoodii ayuu walaalo kaaga dhigayaa bu yidhi ma garanayso ma garanayso wuxuu yidhi tasixu bitafdiilihim biismi alqawmiya walwadaniya waxaad nimankaa ku fadilaysaa waa dadka kale kaga horumarinaysaa waxa weeye buu yidhi qawmiyad iyo waddan waxaad oranaysaa ninkaan maxaa iga gala aniga berigaanu meelahaan soo galay baan waxaan arki jiray niman lubnaaniyiina markaas baa niman baa isla socda saaxiibo way wada sheekaysanayaan hadhow dibid ba xalida magacaa markaas georgia la yidhahdaa midna magacaa maxamed baa la yidhaahdaa nimanku waa walaalo oo kale markaase annagana berigaa niman islaam ka yimi oo fiican baanu ahayne waxaanu nidhi wareerniyo nimankaa ku muslimiinta nimankaan xeyeniyo george ile george muslim miyaa la baxa muslimba nimanka waxa carabi ku hadla waxaan u niqi muslimiin inay yihiin markaas ma akhi akhi masiixi wey akhi masiixi wey ose bu akhi ku nool ya akhi wadan baa naga dhexeeya saa darteed waxba igama gelin maadaama uu lubnaan yahay walaalkay wey maxaa laga dilaya qof gaal walaa walbaraa baa laga dilaya adiga wuxuu ku arkaa shaydaan hadha isuukaa tegayaan labadiin labadaa suukiin tegaya adiga muslimka ahaa kii christanka iyo kii muslimka wada dilay maxaa jira isku wadan wey musiib arrinkaa ayay keentay buu yidhi ma garanaysaa cala almuslimiina muslimiintii baa laga fadilayaa buu yidhi khayra almuwaadiniina aan waddanka u dhalan iyo waladiina kuwa yantamuuna ilaa jinsi gayri qowmiyatihim kuwa aan qowmiyadooda iyo kooda aan ku hadlin ayaa laga fadilayaa wa hada madluula shahaadatayn arrinkaas wuxuu kasoo horjeedaa shahaadataynka buu yidhi min xasri almuwaalaati walmucaadaati cala addiini alxaqi waliimaani asaxiix kama qaala tacaala qad kanat lakum uswat xasanat fi ibrahima wladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina bura'aau minkum ma tacbuduuna min duni illahi kafarna bikum wabada baynana wabaynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxda aayadkaasn lagu akriso arrinkaasu marka kasoo horjeeda shahaadadiiba waa kasoo horjeeda arrinka noocaasi alqawmiya shahaadadiiba kasoo horjeeda shahaadateynki ba kaso horjeeda wadani fandur buu yidhi ilaa ibrahim min alambiyaa'i kayfa saraxuu kayfa saraxuu bacda ha kayfa sarxuu bicadaawati qawmihim wa bugdihim liana allaha laa yubiixa lahum muwaalaatahum ow mu'aakhaatahum bismi alqawmiyati liana hadafa liana hadafa kana xataa yataxaqaqa fihim aliimaanu billahi qawlan wa camalan wa ctiqaadan halkaa markay gaaraan halkaabay ku xireen qaaya wey xataa tu'minuu billahi waxda inta kale cadowtinimo iyo dala naga dhaxaysa ayay yidhahdeen magaranaysa waawjab allahu calayna ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala nagu waajibiyey ata'asii bihim dalika nimankaa inaynu ku dayano ayaa ilaahay nagu waajibiyey ana mu'aakhaati alkufaar biayi shaklin min alashkaal walaa qardin min alaqraad laa yakunu abadan u fiirsada halkaa gaalada walaaltinimadeeda iyo u soo dhowaanshaheeda daa'iman marnaba un suurtagal ma noqonayo ilaa inuu noqdo maahan xisaab alcaqiida waalakhlaaq ilaa akhlaaqdaada iyo ayaa caqiidadaadii qaadanayaan waa niman caqiidadaada inay qaataan maahine haddii kale walaalkoolama noqonayaan ilahi baa noo sheegay subxaana wa tacala walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum war xagee baynu laanahay ilahi baa noo sheegaya subxana wa tacala bal laa yakuunuuna ma noqonayaan buu yidhi ila bikafdi kelimati illah ilahay kelimadiisa in la hoos yeelo maahine ma garanaysaa in ilahay kelimadiisa lahoos yeelo maahine wax kale ma noqonayaan iyo wa idraaxu xukmihi iyo xukunkiisa in la tuuro iyo wa nabdi xuduudihi ilahay xuduuddiisa in la tuuro wa rabdi waxyihi waxyigiisa in la tuuro xuduudda markii la fuliyo maxay ohanayaan waxshiyo wey qof baa dhagax lagu dilaya ilaa arkay habeen dhaweyso wadaad qaylinaya ole wixii maanta dhacay niyad inaan ninkii la rajmiyey maanta waxa dhibaatada soomaaliya ka socota waxaa ugu dambeeyey ninkii maanta la rajmiyey sheikh wa oo sheikha kitaabadii noo akrin jiray axkaamta markuu noo akrinaayo oo oran jiray rajmi baa ku jira muxuu la jeeday ma wuxuu ahaa wax kitaabka iskaga jiro aan dadka lagu samayn bu ahaa waa shiikh weyn oo taqaani magaciisa ma sheegayo oo habeen dhaweyso qaylinaya baad maqlay oo masiibadii dhacday waxa ugu dambeeyey ninkii maanta la rajmiyey <laughs> cajiib wey wallahi cajiib wey war qoladii maxaynuba gaaraaba inagii baaba isku dhegene ma garanaysa warafda waxyihi waxyigiisa la tuuro mahma idacuu min alukuwati alinsaaniya inkastoo ay sheegtaan oo ay ku dhawaaqaan walaaltinimo insaaniya walaaltinimo inay tahay in sheekha maalinta soo fariista wuxuu yidhi laa yuxibu laa yuminu xadiisku mxuu ahaa laa yuminu axadukum xata yuxibu liakhiihi ma yuxibu linafsihi xadiiska waxaa loo jeedaa buu yihi ikhwaana waxaa loola jeedaa alinsaaniya macalgaarida waa ku jirta sheekh dhan wa kitaabkuna hadda idi qur-aanku hadda idin fasirayaa wuxuu joogaa ogaada kitaab baa laydin soo saari doonaa dimuqraadiyadda waafaqsan tafsiir dimuqraadiyadda waafaqsan ayaa laydin soo saari doonaa oxford buu fadhiyaa wadaadkaasu iyo rag kaloo la socda wadaadka hadalkaa yidhi nafkiisa iyo rag la socda ogaada waxaasaa laydin keeni doonaa iyo waalcamalu lisaalixi lwadani waddankii baan anagu ushaqaynaynaa ma garanaysaa iyo wa muqaawamatu acdaaihi acdaadiisaanu ka soo horjeednaa wa naxwi dalika min atashiilaati ma garanaysaa mufrida waxyaalahaasay iska sheegayaan fa ina almasiira arrinku siduu doonaba ha noqdee warka wuxuu u socdaa buu yidhi almaxtuumu midka la og yahay lilmuslimiina huwa maa dakarnaa waxaanu sheegnay weye waxa weye ilaahay diintiisii in laga tago in caqiidadaadii lagugu diro in xuduuddii la diido in waxyigii la suuro saasaa loo socdaa ayuu yidhi ma garanaysaa iyo wa min tajmiidi risaalati illahi ilahay risaaladiisa in la joojiyo wa iqaamati xukmin munaaqidun liicilaa'i kalimatihi waljihaadi saxiixi ayaa laga hor imaanaya soo ma wax dhan oo loo socdo oo loo ordayo oo gaalada loo kala bixin ag soo bixinaysa malaayiin dollar baa kaga baxay sooma mayna jeceshahay akhi gaalada malaayiin dollar nagu bixinaysaa wax yaroo ciidamaana soo gaaladana jecela wax ciidamay noo soo direen oo gaalo ah oo walaalaheena oo na ilaalinaya annagii bayna kala celinayaan tolkan way nimanku sooma aragti maxay u socdaan waxaa dhan waxaa loo socdaa in ilaahay shareecadiisa ay hirgasho baa la diidaya hadafku hadaf weyn wey ya akhwaan inaga maxaynu leenahay gaalada waaweynta ee balaayada wadata arki mayno waxaynu doorabiin baynu haysanaa olooyin iska kufkacaya kufkac ku jira ayaynu doorabin baynu haysanaa markay dhacan baa sawiraynaa dhag ir wuxuu sameeyey dhag dhag kaamiradeenu waxa fiican ma qabato meesha xun kaliya qabanaysa dhag dhag dhag dhag dhag dhag haddaydin waxyaaro ceeba keenaynaa oo xebta weyn maxaynu la arki weynay akhwaani gaalnimada maxaynu la arki weynay qoladan kufkacaysa inagu haddaynu ka fiicana meesha ka kacan wax qabano yanahay akhwaani haddaynu inagu ka fiican nahay oo inagu wax tari karno intaynu meesha ka kacno wax saxa ah, oo manhajkii nebi maxamed ku taagano oo saxa oo aan qalad lahayn innu samayno waxaanu samaynayna camera baynu sidanaa bes qalabaadka qabata bes khayrka dhan ma arag arrin arrin khatara waaya ikhwaani aad iyo aad khatar u ah wey oo meel aynan ogeyn inka soo gelaya waayo hadafka loo socdaa waxa weeye risaalada ilaahay in la joojiyo baa la rabaa xukunka ilaahay in la joojiyo baa la rabaa waxaa laga xun yahay in yar inagu inaynu diinteenna ku dhaqanno aynu iska kufkacno haddaynu rabne way iska hagaagi doontaa kufkacaasu insha allahu taa ayaa la duugaya soo maaragtay akwaan idan hadafka loo socdo waa fahmi laanahay akwaan kaamirooyinka yararkaa aynu sudano waxba ma taraan kaamiro weyna loo baahanya kaamiro weyn oo meesha loo socdo calmaaniya maantay waxa isku haya calmaaniya gaalo calmaaniyo wadata iyo waxa isku haya niman yaroo firifirigle oo kasadkoodu fiican yahay haddii doonaan ha qaldameen maxaynu samaynaa marka qoladee raacana ilahay baan idinku dhaariya qoladee raacnaya akhwaan haddaynu sidaa samayno inu meesha ka baxno gaaladaasa meesha qabsanaysa kadibna calmaaniya kadibna xukunkii gaalnimadaa meesha loo dhiibi boqol sano oo dambe walaynana soo noqon boqol sano oo dambe walaynaan usoo noqonayn intii boqol sano inu hadda diintu ina ka maqnayd boqol sano o dambe aynu ku darsanayna ama ka badan baynu ku darsanayna sida gaalada doonaysa noocaa wey noocaa wey waxay usocdaan socdaan nimankaan la wataana waxa ay u socdaan ama wadaada ha ahaadeen ama yaanay ahayn gar ha lahaadeen yaanay lahayn mar haddii ay gaalo u galeen maca salaama wey gaaladii mishwaarka halkan tareen baa ka baxa faransuu tagaa yaan dareewal buu leeyahay rag soo dad soo fuul maalba dad buu qaadaa dareewalku isku midkii weeye laakiin maalinba qof baa soo fuulaaya dadka soo fuulayan baa kala duwan laakiin tareenkan meesha maraya tareenkii hore weeye isla tareenkii nafkiisi weeye wax ka duwan ma jiraan dadkii soo fuulayan baa laga saaray dad kalea lasoo saaray dad kalena lasoo saaray kuwii roonaa laga qaaday bes nafsu shay weeye waxa loo socdaa kulligeed oo dhan ilahay sharcadiisana la firdho wey laa yumkin hada ya ikhwani wax walba waynu arkayna lakin ma garanayno meelayna ka haysto iyo waljihaadu saxiixi jihaadkii saxiixa ah ayaa lala socdaa ee fii sabiilihi ilahay wadadiisa ahaa linashri diinihi diintiisa in loo nashriyo ahaa wa taxkiimi shareecatihi iyo shareecadiisa in lagu xukuntamo ahay inta loo socdaa intaa wey arrinkaas waa arrin khatiira ilaa qiyaami saaca dagaalku waa soconaya ma istaagayo waaba wax loo dhaqaajiyaanu lahaynba haddii naloo dhaqaajiye jazahum llahu khayran ciddi dhaqaajisay iska ilaawa dagaalkan muxuu madaalka hala joojiyo kan hala sameey waxa iska ilaawa se loo joojiyaa adduunka shirkigii baa ka batay oo soconaya ilaahayna wuxuuna siinayaa gaaya dagaalka lagu joojiyo xataa laa takuna ilaa shirki la waayo shirkina ilaa qiyama saaca lama weyna idan laa yumkin inuu istaago wadaaddo dagaalamaya xaggee lagu arkay weligeed wadaaddaa dagaalami jiray wadaadadu beerka xayrtale markay noqotay baadna aragteen markaanu suufiye noqonay xayrta aanu cunay baadna aragteene ya ahayn wuxuu degaa nebi maxamed muxuu ahaa sala allah alay salam saxaabadii ya ahayn radia allahu tacala canhum soo wadaaddo ma ahayn nacam yaa ummaddaan mar walba soo badbaadinaya u dagaalamayey waxa weye dadki muslimiin dadkan wanaagsan ahlu khayrka abeen ah hogaaminaya wadi ogaad qorisata xaggee lagu arkay baa lagu leeyahy wadaadka suu qoriga u qaatay wa ka naxa ama ku farxa lama dhigaayo baalka sheekada waa soconaysaa ku soo darsama sheekada mishwaarka soo fuula mishwaarka markaa fuushaan baa wax sixi karaysaan bananka dhigata wax ma sixi karaysaan sheekada waa soconaysaa insha allah wa amaa buu yidhi shiiku wuxuu yidhi shiku wuxuu yidhi midda kaleeto taaniha waxa weeye buu yidhi talbiisuhum sariix buu isdhexgelistaan u fiirsada nimanka nimankaana wadaadda ilahay baan idinku dhaariyey nimankaa wadaadada ku sheegaysaan oo gaalada la socda oo oranaya intaa muslim baa nagu soo duulay gaal noo wataa managaasaa wadaadda ku sheegaysaan wuxuu yidhi tasriixuhum hadalkooda buu yidhi ay oranayaan nimanka cilmaaniyada buu yidhi الدين لله والوطن للجميع الdيn lilah والوطن للجميع yani gaaladii iyo m waaad maqaشhaa waad ka maqlaysa wadanka waa la wada leeyahay yaa wada leh gaaladii mslimiintii calmaaniyiintii munaafiqiintii waa la wada leeyahay wadanka in laga wada tashado wa wadanka muslimiinta iska leh taladiisana muslimiinta iska leh munaafiqiin shaqa kuma leh yaa munaafiq munaafiq in la dilaa baa la rabaaye man badala diinahu faktuluuhu waay man badala diinahu faktuluuhu de waa shaqa lagu dhiibanaya dilbuba ku xukuman yahay eh. waa sheekada socoto wa waddanka waa la wada leeyahay waddanka muslimiinta iskale ahlu khayrkaa iskale munaafiqiintana waa la edbinaya inay shib yidhahdaan midkii shib yidhahda o iska dhunto meelihiisa iska wada faraha laga qaada kii soo baxa hoosta loo cadayna man badala diinahu faktuluuh ay halka u taalla talbiisahum buu yidhi talbiiskooda ayaad ka arkaysaa buu yidhi shiikhu ay ay odhanayaan buu yidhi arrinkaa ilaahay ba iskale diinta ilaahay ba iskale diintan ilahay ba iskale wa tawxiid lxaq buu yidhi tawxiidka xaqa ahina yuujibu wuxuu waajibinayaa bu cala lmuslimiina an yaquluu inay yidhaahdaan addiinu lilah wlwadanu lilah addiin lilah wlwadanu lilah diintana ilaahay bay iska le waddankana ilaahay baa iska le ma garanaysaa yajibu waxa waajiba buu yidhi an taclu fiihi kalimat allah ilahay inay kelimadiisa inay kor noqoto kor tagto ayaa waajiba ma garanaysaa wa bixukmi fiihi shareecatihi shareecadiisa in loo xukun tago wa tuqaamu fiihi xuduuduhu ilaahay xuduuddiisa la oofiyo qolooyinkan hadda aad ku dhegan tihiin oo aynu ku dhegannahay aynu leenahay nimanka ayaa naga qabta soo xuduudda ilahay ma oofiyaan soo khayr maa xuduudda ilahay la oofiyo akhwaan bas waxaad odhanaysaan yaa xuduudda idiin diray meesha maba jiro maxaa la odhan jiray iimaanba ma jooge yaa xuduuddaan idin dirsaday imaamka xuduudda oofilaha ma jooge so saa ma ohanayno ha saasaa dad badan saasa ohanaya lakin waxaan leenahay meelo kale hadda waxaa jira maamullo ka dhisan yihiin somaliland iyo puntland iyo magacaas ka dhiste maamullaha ka jira soo ma maamulahaas maamullo islaami ba lakin dad bay xirxiraan dad bay dilaan dad bay kaqabtaan wax ka hadlay maaragtay yaa amiirki meey xusa samayn lahaa ayna alamiir ya ikhwani khaalid wan arag qof ka hadlay arag wana kudira kama looga hadlaa maya loogama hadlo musallam waa laysu dhiibi maca salaam laakiin ninka mar wadaad ma yahay boqol iyo labaatan toosh baa lagu furaya waxaa laleeyahay horta iyo adigaa ku dhiibay hawshaan aad qabatid sax way shareeco in la qabto xuduudda waxba kama qabno laakiin kow marka u horeysa waktigeedi maaha oo inta ka horaysa maxaa marka ku xukumaa dadka ii sheega intaa marka maay maxaa meesha ka dhalaya marka fawdo okay macnaheeda maxay tahay marka dadkaan hoys dileen isbaar ha la dhigto ha layskufsado iskufsado ha la sinaysto faraha laga qaado iska fiirso adugu iska daawo masaad iska joog yaan ahayn taasaa ka dhalanaysa waa lawaasim baatilah wey lawaasim baatila ka dhalanaya marka hadalkaa tiraahdo waxay doonaan marka dadku ha iska sameyn iska fiirso adiga halkaan isku joog bs u sheeg muxaadaro qabo war sinada xaaraan weeye hala joojiyo tuugada xaaraan weeye hala joojiyo war maxaa la yidhaahdaa isbaarayaan la dhigan ka qayli bs taasa ka dhalanaysa laakiin qolada waxaa laleeyahay dad aan weliba aan waxba galabsan baa la iska dili oo la xirxiri ilahay diintiisa dartiisa loo xirxiri oo loo dili waxau leena maamulkii baa xiray hadda maxaa inaka galay maamul baa meesha ka jire inaka daaya waa maamule hal adeeco maamulka weliba ayay culimadu leeyihi alays kadalik arrinkaa khatar wey marka arrin khatara wey ilaahay xuduuddiisa waa la oogaya marka ilaahay xuduuddiisa waxa oogaya maamulada islaamka meesha ka jira oogaya haddii kale calmaaniinti maxay iska duwayen soo qabto dadka xera miyaan ohanayna mase iska daayaan ohanayna faraha ka qaada maxaynu ohanayna haddii kale maxaynu ohanaya xarg ugu bedela waa calmaaniyadii waa maxaynu kuwaan ku haysanay marka qoladan kale maxaynu ku haysanay kula dagaalamaynay sooma in meesha calmaaniyad laga suuliy ilaha kitaabkiisa la keeno ha saas ah. idan markaa tiraa isku mid dad badan baa ku hadda naseexo aniga waxay la tahay dadka in laiska seexi xiro maxaa jira dadkaa caaya marka qofkii lasoo qabto xoogaha layska xiro inta xoog laga yeelanayo laiska daayo xoogaba waxaa lagu helaya sharecada ilahi la fuliyo nebi maxamed sal ly salam magaalada madiina keliya haysta bes madiina waxdaha waxa u imaanayay rag baa waxay yidhaahdeen wadaadda waxaan maqlay ohanaya xuduudda waa la weydiinaya ka warama maya xuduudda ma fulin karo waa shiik waa in waxaa la rabaa dawlad mutamakina xoog le ayaa la rabaa laakiin nin maanta intuu meel qabsaday laga yaabo laba bilood saddex bilood inuu joogo kadib in qola kale utimaado laga qaado seeba xuduud oofinaya baa laleeyahy imise mar baa magaalada madiine khalkhal la geliyey in la qabsado ka mar ilaa sanadkii shanaad oo hijrada waad garanaysaa sanadkii khandaq dagaalkii axzaab sanadkii shanaad oo hijrada wa shan sano magaalada madiine khatar bay ku jirta maalin kasta weerar baa u imaanaya weerar baa lagu hayay in la qabsado ayay weerar weerarahay nabigu sal slam ma yihi xuduudda way iska daynayna maxaa jira berri mesha in lana ka qabsadaa ba laga yaabaaba yuu nabigu yidhi sal slam hal qaala nabiy llahi maxamed sala allah alay slam dalika la ma qaal xuduuddu sideedii ba u fulaysay macis bnu malik baa yimi waa lagu qaaday gabadhii kalaa timi waa lagu qaaday sheekadu sideeda usocotaa dagaalkuna xaggu ka socdaa khatartuna xaggay ka socotaa shaqadaa soconaysa wadaad mutamakina ataa hadduu meesha qabsado soo mucaarad kuma kici karo oo kama tuuri karo bal culimadu waxa ay leeyihiin waxay leeyihiin culimadu akriya sida kutub kale akriya imaam annawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa rawdat aalibiin akriya akriya meesha la yidhaahdo qitaal lbuqaad akriya waxa uu leeyahay shiiku haddii niman bukaala dawlad cadaalada ku baxaan dawlad cadaalada ayaa waxa ku baxay niman bukaada oo gardaran gardaroolayaal dowladda dawlad cadaalada in lagu baxo maa oo ay gobollo qabsadaan gobollo markaasa intay soo ka xoog bateen gobollay qabsadeen gobollahaas haystaan xuduud bay oofiyeen zakay aruuriyeen hawl bay qabteen shaqadaa maxaa laga yeelay wuxuu leeyahay shiiku shaqadaasi sideedii bay ku fulaysaa nimankuna waa niman bidcoolayaal ogow shaqadaasu sideedii bay ku fulaysaa buu leeyahay gaalay u tageen jizyay ka soo qaadeen sideedii bay ku fulaysaa nimankii cadaaladda ahaabaa gaalo la dagaalamay gaalo aaday kuwan kale mubtadiciintaal ayaguna gaaladii kusoo duulay dagaalkii baa la wada galay ku kacsan yihiin laakiin gaaladii baa lagu shiraakoobay haniimaa la soo helay kinaamadii waa la kala qaybinaya qaybtooda la siinaya buu leeyahay somarka mesha xaal marayo rawd aalibiin baad ka helaysaan kitaabka la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa tasaalul bukaad ka fiish meesha xaal maraya soo ma aragtaan waa dhamaynayna sheekh khayr allah kusiiya xuduudahu buu yidhi wuxuu yidhi wa kulla wadanin calaa diddi hada alxaal halka u fiirsada xaalkan waddan kastoo ka soo horjeeda buu yidhi laysa wadanan lilmuslimiin waddan muslimiintu leedahay maaha ma haddii dadkii kala sooco oo yidhahdo boorkayga keligiis isagun baa soo geli cid kale ma imaanayso buu yidhi maaha buu yidhi walihaada ma aqsama bidaatihi alciliya ilahay subxaana watacala daatadii sarraysa buu wuxuu ku dhaartay calaa nafyi aliimaani calaa man lam yataxakam bisharcihi qofkaan sharcigiisa wax ku xukumin ayaa ilahay ku dhaartay subxaanahu watacaala biinshiraaxi sadri watasliimi kama fi laaya aayaddii sidii ku jirtay suurat nisa fala warabbika laa yuuminuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimuu tasliima ilah waxaan ka baryana subxana watacaala inuu naga dhigo kuwii ilaahay subxaana watacaala diintiisa uu fahamsiiyo diintiisana qaato inuu naga dhigo wixii saxa oo aan ku hadlo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa fududeeyey wixii qalada oo aan ku hadlo aniga iyo naftayda ayaa shirko ku ah naftayda iyo shaydaan baa shirko ku ah ilahayna subxaanahu watacaala inuu dembi dhaaf naga siiyo ayaan weydiisanaynaa sala allahu calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi waslm wabilahi towfiiq